alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa cashirkii sideedaad ee ka mid ah min sifati salaati الnabiy min atakbiiri ila tasliimi kaanaka taraha lisheikh اlalbani raxmat اllahi tacala calayh qaala sheikh aljahru wاlsraaru fi اlqira'ati fi salaati اlleyl wuxuu ku saabsan yahay aljahru qur-aanka kor loo dhigo loo qaado codka iyo wاlsraaru siraysi fi qira'ati qur'aan akhriskii la siraysto ama kor loo dhigo fii salaati اleyli salaada habeenka la tukanaya wa ama fii salaati اleyl salaada habeenka fa kaana suban wuxuu ahaa taaratan mararka qaarkood yusiru kii qur-aanka hoosu dhiga wa taaratan marna yajharu korbuu codku u qaadi jiray wa kaana wuxuu ahaa suubanuhu idaa qara'a hadduu qur-aanka akhriyo wahwa fi lbeyt isagoo gurigiisa ku jira yasmacu qiraa'atahu qur-aan akhriskiisa waxaa maqli jiray manduulkii fi lxujrati qolka hoose kusii jira ardaaga kore iyo hadduu nabigu joogo markaa meesha afaafka ihiiyo ruuxa docda jira ama qolalkaa dambe ku jiraa maqli jiray wey xujradu saasaa loo jeedaa waa guri yaroo guriga kusii dhexyaalla hadda ma aha gurigii la wada fadhiya gudihiisa base ma aha wa kaana rubbamaa waxaa laga yaabaa rafaca sawtahu codkiisa kor u dhigo nabigu akara min daalika intaa wax ka badan xataa yasmacahu ilaahu nabiga codkiisa uu maqlo man duul kaana calaa cariishihi dirgadiisa saaraa cariishku marka waa guryaha ka baxsan gurigaa nabigu markaa uu joogo meelaha ka baxsan xaafadaha dariska ah sidii xadiidku mahaane ku yimid salaada habeenka nabigu quraan akhris maqli jiray taanoo dirgadayda ama darsadayda jooga balballadayda cariishku hadda kaasaa loo jeeda xataa yasmacahu ilaa nabiga uu ka maqlo qur'aan akhriska manduul kaana ahaa calaa cariishii balbaladiisa ama dirgadiisa ama darsadiisa yacni guri kaleo gurigiisa ka baxsan ciddii joogtay baa weeye nabiga qur'aan akhriska ay khaarij alxujra qolka wax ka baxsan baa loo jeeda qasab maa inuu xaafad sii fog ay noqoto ayb wabidaalika arrinkaasoo qur in hoos loo dhiga ah haddii aad u dhawaaqaysa aad codka yar gaabisa ah, haddii aad xamxamleedahana aad kor u qaaddo wax la maqli kara aad akhrida ah yuu nabigu faray abaabakar wa cumara radia allaahu tacaala canhuma wadaalika amarkaasna wuxuu xiinamaa xilligii kharaja nabigu uu baxay leylatan habeen buu nabigu soo baxay faidaa huwa biabi bakr radia allaahu tacaala abi bakr buu nabigu mur ku yidhiho min sawtihi codkiisa hoosu dhigahaya cumaroo salaatuleyl tukanhay abubakar cafwan oo salaatuleyl tukanhaya codkiisina gaabinhayo nabiga ku soo baxay wamara haddana wuxuu soo maray bicumara ibn khaaab hal habeen inay ahayd bay riwaayadku caddeeyeen wamara bicumara ibn khaaab buu nabigu maray radi allahu tacaala canhu yusalli asagoo tukanaya raafican kor dhigahaya sawtahu codkiisa iyo dhawaqiisa falama ijtamaca cinda الnabiy uu la hadlay riwaayaadka kale xadiidku uu leeya waliba sunanka ku yimid nabigu xilligay uu socday buu la hadlay abubakr wuxuuna codka kor u yarqaad adugu cumarna wuxuu ihi hoosu dhig riwaayo kaleo xadiidku leeyahay bilaalla wuu soo maray nabigu markaa habeenkaas asna tukanhaya ragu rag jiif yaqaana ma ahayn bilaaloo asagu markaa qur-aanka isku isku barxahaya oo suurad ka soo qaban aayado suurad kale ku dari isku minguurinhaya minguuris sida hadda qolyaha maaragtay dadka qur-aanka jinka ka saara ay yeelaanoo kale isku urursanhaya qur-aanka saddexdaa wadaad buu nabiga habeenka baraa saxaabadiisi ah kulligood markay nabigu la kulmeen laisu yimid falama ijtamaca cinda الnabiy salى اllahu عalيه ali wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu yaa abaa bakr abaa bakarow marartu waxaan ku maray bika adigaan ku soo maray wa anta tusalli adoo tukanaya takhfidu min sawtik xaala aad codkaada hoos u dhigayso adoo tukanaya codkana gaabinaya ayaan ku soo maray ee waa sidee waa su-aal baa laga weydi raggu waa fuqahe maxaad sababka kugu kalifa inaad codka gaabisa muxuu yahay baa lay qaala wuxuu yidhi nabi maxamedow qad asmactu waan maqashiyey codkayga man allihii naajaytu aan la koodahayeen la faqahayeen baryahay oo ilaahay ah yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow aniga alla waan ismaqlayna buuri intaasaan igu filan bini aadanna shuqul kuma lihi warkaa warow fiicanna wuxuu uhi waa fiican tahay laakiin codka koru yar qaad sidaa sax wey ilaahay yaclamu sira wa akhfa sirta iyo wax ka qarsoba rabbi waa ogyahay laakiin sunnada salaatuleilku waxaa weeye sida fiican sidhinka in la yar dallaco volumka xoogo in la yar dallaco wey oodan yar gaabinin وqاaل لcمر wuxuu ku الله تaعaaلى عaنه marartu bika adna waa ku soo maray وأnta تصليi raaفiعa sawتaka adoo tukanhayo codkaada kor u dhigahaya ee maxaa jira wey faqaala wuxuu ya rasuul allah uuqidu lwasnaana midka hurdaysan baan toosin buui cumar asagu dagaal buu ku jiraa uuqidu waxaan toosin buui hurdada ka fiijinhaya alwasnaan ay naa'im ruux lulmaysan ruuxa lulmaysan ee muqlaysan ee baashu ay wade gunduruxsanhaya markaan dhawaaqa inaan oon ka buubiyaan rabaa uu seexan waayo waadrudu waxaan baacsan bur shaydaankana waan cadhsan bur qur-aankana shaydaanka lagu gubaayo kor baan u dhigi laftirkay shaydaankii soo hujuumi lahaa anoo codka citaanahay markuu arko wuu samrahayaa buur waadrudu waan caydhinba fii jimri ashayطaana canii wa can hayri faqaala الnabiyu sal lay slam wuxu uhi ya abaa bakar irfac min sawtika shayئan codkaada wax ku dar waad fiican tahay xoogow ku dar baa le waqaala licumar wuxuu ku uhi ikfid min sawtika shay-an ad codka yar gaabi dhexdhexaad baa la rabaa baasha in la aadaamana lama rabo in la xamxamlayso adoo duhur tukanaya iyo mxuu aha casarna lama rabo dhexdhexaad ayib xadiidku marka min xadiid abi qataada alansaari buu ka yimaadaa <clears throat> min xadii mxuu ahaayey abi qataada ayuu inuu ku yahayba caan ah saxaaba ibnu khusayme sidaa hadda inoo dhigan ibnu khusayme ibnu xibbaan ayaa saxiix yeela wasakata calayhi abu daawuud fii sunanihi ama alimaam tirmidi xadiidka iyo raazi iyo abaraani waxay yidhaahdeen waa xadiid saxiixoo mursal ah waxay ku cileeyaan bilirsaal alimaam tirmidi fii jaamici waa inagii soo maray wakadalika abu xaatim araazi fii cilal ibnihi wاabaraani isaguna awsadkiisa waxay sheegeen xadiidku inuu mursal yahay can haabit can cabdilaahi bni rabax can الnabiyi mursala haabit can cabdilahi bni rabax can nabiyi mursala sidaasay rajaxeen abu xaatim araazi asagu sidaa iyo abraani iyo tirmidi saasay mareen amaa asaga saaiibkii abu xaatim saaxiibkii abu zarcat araazi asagu wuxuu yidhi ragga mursaliinta ee xadiidka irsaaliyey waxay ka maqleen min asxaabi rasuulilah riwaayada reer madiinaa tusaysa asagu wuxuu rajaxay xadiidku inuu saxiix yahay mursalan wa mawsuulan mursalan wa mawsuulan saasuu asagu rajaxa si kastaba noqotay xadiidku shaahid buu leeyahay min xadiidi cali bn abi aalibin wa abi hurayrata marfuucan cinda abi daauud oo xadiidka isagu abu daud baynu ku soo maray midka calina wuxuu ku jiraa cinda axmed sideed boqol lixdan iyo shan marka xadiidku waa sugan yahay ragga asaguna cilay waxaa ka mid ah oon iloobay inaan baraaruj isaguna ninka la yidhaahdo الشheekh محamed نصر الmarwزي abu cabdالlah الmarwزي في kitaabihi قyaam الleyl isna wuu cileeyey oo irsaalkaas ku cileeyey abu xaatim الraazi abu zurcat الraazi ra'yigiisaa quman oo markaad riwaayaadka jamciso siduu sheegay wey siday mursiliintu ogu dhaqmeen xadiidka ama u xujaysteen yaa tusaysa bui khaasatan riwaayaةu ahli الmadiina oo bilaal weliba ku daray riwaayadooda sugan buui asagu xadiidkaa saxaabada laga maqlay waana siduu asagu maray wey xadiku waa sugan yahay marka sunada markaad salaatuleyl iyo tahajud iyo qiyaam tukanayso waxaa weeye qur kor in loo dhigo haddee ummadda la qaxiyana lama rabo inaad hoos u e, akhriyadood xabeebato qur-aanka kat xamle waa lagu xabeebtaa inuu yar yahayba mooyeen cunaa ku kalo ga-ahaya e, lagu akhriya salaadaha duhurka iyo casarka waxba ku yeeli mayso laakiin saacad socon baan hoos u wadi xamxam baadhi cunaa ku kalo aduguna hurdaaba kuqan marka dambe idan in kor loo yar dhigaa wanaagsan sidaa uu nabigu yeelay salawaatu rabbi waslaam alayh wa kaana yaquul wuxuu nabigu odhan jiray aljaahiru bilqur'aan ruuxa qur-aanka la jahriya kor u dhigaya codkiisa kaljaahiri kalmujaahiri mse kaljaahiri baa idin dhigan kaljaahiri kaljaahiri bisadaqa nin sadaqa caddaystay buu la mid yahay ninka qur-aanka kor u qaada nin sadaqa si badheeroo la arkay u bixiyey oo ummaddu arkaysa yuu la mid yahay wlmusiru bilqur'aan qur-aanka ninka siraysta hoosu akhriyana kalmusiri bisadaqa sadaqada nin siraystay buu la mid yahay taasi waa xadiid guud weeye inuu sheekhu xadiidka xadidka dabadhiga anugu ma jeclaysanin maxaa yeelay salaatuleilku sunno gooni ah ku timid oo iyadoo afdalkeedu waa in qur kor loo dhigo bimacnaa codka aan la yar qaado weeye amaa xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay qiraa'ada guud markaad qur-aanka arinaysaad habeenkaad iska arisan ama aad juskaada arisan ama wirdigaadi jalaalkaad arisanays inaad firaysataa fiican saad oga badbaado cujbi iyo ha lagaa sheego iyo riya iyo istusus iyo ismahadin nafta wax kuu sheegi marka adugu aad qur-aanka afuufto ay khurinhayaan waxaad di leedahay dadka waxbaad dheertahay shaydaan baa kuu sheekay meesha oguna daran weeye adoo iska seexdaa dhaanta intay naftadu taas geli lahayd eed ismahadin lahayd ee ummadda wax dheertahay ismoodi lahayd hadhowna aad rabto inaad nagu gumaysato wax yaraa eed ilahay ugu dhowaatay ama anshaha kugu shubnoon kaaga leexanno waxaa kuu dhaanta adoo sidii dameerka iska khoriya halis weeye cujbiga iyo kibirka iyo riyaha wax walba ka daran xasanaadko dhan buu baabi'inaya xadiidkan waa xadiid ka caamsan salaatuleil ka caamsan wey axaadiiu horena waxay ku timid salaatuleil wاlkhaasu yaqdi cala alcaam khaaskaana la hormarinhayaa aلsunaةu fi salaat اleyl haddaan maanic jirin waxaa weeye qur-aanka in irfac min sawtika شhayئan ninka aad u citaaliyana اkfid min sawtika شhayan baa laleeyahay alimaam tirmidi wuxuu ku fasiray xadiidkan markuu cinda ahlicilmi wuxuu ka soo guuriyey wuxuu yidhi ninka qur-aanka siraysta ayaa ka fadli badan midka la jahara sida ninka sadaqada hoos u bixiya uu ka fiican yahay ninka barheer u bixiya in tubdu sadaqaati fanicimma hiy wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara fahuwa khayru lakum marka sadaqadu markaad hoos u bixiso waxaad ka magangeli ha sheego waxaad ka magangeli inaad ismahadiso cujbi ayib waxaasoo dhan baa laga badbaadi wadaadda waxay dhaheen yaan la idlaaqin masalada salaatuleil iyo sadaqaba kolba xaaladdaa la fiirin ninku nin riye iyo cidbi ka badbaadi hadduu yahay cid kaloo istusana meesha aysan jooginba oo keligii uu ku jira kayn ama furinba uu ku jiro ama safarba uu yahay ama keligiiba guriga ku nool yahay ha citaaliyay dheh haddii meesha lagu badan yaha uu ka baqaayo xoogow in naftiisa wax u sheegto ama ha lagaa sheegay usoo dhowaatan hoosa u dhigo wa kadalika sadaqadu haddii meel aad joogto ummaddii waxbixin lagu kari layahay war miskiinka waxtara war masaajida dhista war isgarab qabta ah, lacagti baa lagu dhegan inaad dadka hormuud u noqoto mansanna sunatan xasana aad noqotood baashsaa u turtood ku xaragooto waa tii nabigu uu yidhi khuyarada meeshan kale waa la ogolyahay oo tiraarbaasha bixiy shaydaanka iska fujiya annagu wakabaanu tuurre aad tidhaahdo marka way fiicanta yidhaahdeen haddiise aad ka baqayso baashu inaad lagu soo galo hoos baa fiican xaalada kolba ninka mutasadiqa ah iyo ninka qaariga qur-aanka akhrinaya hala qiimeeyay dheheen kolba xaaladda asaga u roon diintiisa iyo naftiisa u fiican oo marka in kor loo dhigaa ama hoos loo dhigaa way fahanteen baan malay saddexda madhab ku jirta in la yidhahdo waa khaas iyo caam isku baabna ma aha oo salaatuleyl asunnatu fiiha waa in codka kor loo qaado xadiidkuna wuxuu khuseeyaa qur akhriska kale iyo hawlaha kale ee aan salaatuleyl ka baxsan iyo in la yidhaahdo waxaa weeyaan waxaa la qiimaynhayaa xaaladda qofka xaaladda qofka ma kaana yaqra'uhu ma kaana yaqra'uhu sala اlه alay slam fi الsalawaat wuxuu nabigu ku akhriyi jiray salaadaha qur-aankii uu akhriyi jiray in wax laga tilmaamo wa ama ma kaana yaqra'uhu salى اllahu عalيه wasalam fi الsalawaati min الsuwari wاlaayaat salaadaha gudahooda oo suuradiya aayada ku bayaansan faina dalika yakhtalif kaasi waa kala duwan yahay hal qaab oo nabigu ku joogtan jiray ma jiro wey biاkhtilaafi الsalawaati alkhams salaadaha shantaasay u kala duwan tahay u kala duwan yihiin baa qiraa'ada nabiguna u kala duwnayd iyo wahayriha salaadaha shanta waxaan ka ahay wahaaka qabsa buu kuhi tafsiila dalika kaa faahfaahintiisa mubtadi'iin annagoo ku bilaabayna bisalaati اluulaa min alkhams shanta salaadoodtii u horeysay oo salaata subxi ahade taasna waa waa caddeeyey oo ibnu cumar xadiidkiisa ad garanaysaan fi sunan in kaana rasuul اllahi laya'muruna bالtakfiif wain kaana laya'umuna bالsaafaati fi salaati اlfajri bu nabi maxamed ayaa sal lay slm nafari jiray in aan salaada khafiifino oo qiraa'ada la khafiifiyo oo la yareeyo on la badinin wa maca dalika wuxuu nagu tujin jiray wasaafaat busankawasaafaa suurad dher weeye marka waliba tartiib loo akriyo suurad yar maah marka waxaa weeye kolba xaaladda annaga shaaficida meeshaasaanu ka qaadana warkana war sahlan maa waxaa nidhi waxaa la eegahayaa jamacada ku daba taagan niman xer ah oo rigli ah oo masaajidka fadhiya oo wadaadku inuu qaraada dheereeyo raba oo cibaado usoo jeesta hadday yihiin baqara sanka loo gelin acraaf haddii masaajid kulubkaan ay kusoo tukadaan ay yihiin iyo qaloonku ku badan yahay socotada martida ninka iska socda jilbiculuska xerowga aan hawsha la soconin masaajid uu yahay ummadda ka dhexeeyo nin walba u yimaado waa loo khafiifin waleil iyo waduxaa iyo washamsi la dhaafma haddii kor loo kacana mursalaad iyo kuwurad meelahaasa lagu wareegeysa laakiin marka masaajid la joogo qom maxsuuruuna yardawna btawiil cinda shaaficiya tawiilka afdala ibn cumar baa sheeg u nabi maxamed dhis hadda khafiifiya caamada iyo reemiyiga iyo reetuuleedku nabigu ka hadlaya ama ansaariya muhaajiriin nabiga codkiisa bay layihiinba baqara iska daaya hadduu qur-aanka o dhan wada waa taagnaanhaya tamiima daari iyo ubay ibnu kacab oo inaga soo maray xadiikii saa ibnu yaziid fi muwaطan maalik inay ku tujin jireen dhowr boqoloo aayadood intii cishaha la gala taraawiixda yaa suxuurta agteedana ka bixi jiray dheh markaanu taagnaan weyno bakooradan cuskan jira oloya bakoorada lasoo diyaarsanaya marka dadkaa dad gooni ah wey halkaas anagu kala aan kala kala sarbaxanay warka anagu war saalan ma aha marka wadaadow nabigu uu dheerayn jiray uu gaabin intaad maqasho baasha nagu xaabin xaaladda qiime baan ku leena warka shaafici war sahlan maa salaat اlfajr salaaddii fajrkuu baab yahay kaana salى اllahu alيه wasalam yaqra'u fiiha salaada fajr wuxuu ku subax baa loo yaqaanaa soomaali subax fajarku wadaadda danbaaba keenay oo soomaali caan oma hayn salaada subax baa la yaqaanaa fajarku waadan baa la barto hadda ruux fajarku oogtuma u yaqaanaan salaada subax bay yidhahdaan laakiin oogta dilaaca fajr way u yaqaanaan kaana yaqra'u fiiha biطiwaali اlmufasali subaxa khamiisaad suuradaha u dhaadheer buu ku akhri jiray subax fa kaana axyaana mararka qaarkood wuxuu aha yaqra'u kii akhriya alwaaqica suurat اlwaaqica buu akhri jiray iyo wanaxwiha wanaxwiha cafwan iyo iyadoo kale oo min asuwari fi racatayn ayada iyo wii lamidkeeda wanajmi iyo raxmaan iyo waaqaca iyo watuur iyo suuradahaas wanaxwaha min asuwar fi racatayn labada ragcadood buu qaybin jiray aljadiiru bidikri waxaa weeye xadiidka sheekh u tiriyo hoosta axmed iyo ibnu khusayme iyo xaakim buu hoosta u tirinaya inaad aragtaanba mooye xadiidku masaadirta soo saarta kuma imanin tafriiqaas inuu loo qaybin jiray wanaxwaha min asuwari fi racatayn fi racatayn kuma imanin masaadirta sheekhu u tiiriyey kuma imanin waxa ku yimid keliya nabigu inuu salaada wax ku akhriyi jiray suurat lwaaqiciya suuradaha lamidka ah ee labada ragcadood buu kala goyn jiray mise hal ragcad buuba gelin jirao tu labaad buu bilaabi jiray ragcadda labaad axaadiistu marka uma bixin marka fi racatayn waa min الshaykhi raxmat اllahi taعala عalayh wa qara'a nabigu wuxuu akhriyey min suurati اuur suurat uur xaggeedu wax ka akhriyey oo salaad subax ku tukaday wadalika arrinkaasna wuxuu dhacay fii xajat اlwadaac xajka sagootiska xadidku musalamaad garanaysa nebi maxamed baan u sheegtay inaan xanuunsan oonan dadka aan raaci karin markaasuu muxuu nimankaan salaada gallo duufii min waraa'i الnaas xaggaa ka dawaaf markaasna intaan dawaafahay yaan maqlayta nebi maxamed ku tukanhaya salaaddii subax suuratu tuur mintaa tabciday sheekh meeshu u geliye mah munaasab ma aha manaasa maaha wa qara'a min suurati tuur maxaa ka muuqanaya marka ajrumin in la fiiriyo ajrumin waan la fiiriyo inuu suuratu tuur wax ka akhriyo oo sheekhu nabigu usan dhammaystirin ama barhkeed ama wuxuun ka akhriyo xadiidka waxaa ku yimid nabi maxamed oo suuratu tuur akhrinhayaan maqlay nabigu ma dhammaystiray daahirku waa inu dhammaystiray nabigu inuu suurad haaf ka dhigo ama badnayn haalibna ma yaa yidhahdaan wadaadana xilkaan wasnaba inuu suurad haaf ka dhigo waa innaga shalay soo marayn marka riwaaya tusaysa nabigu inuu qayb ka akhriya watuur ma arag sheekhuna masaadirta kuma sheegin marka mintaa meesha in laga saaraa yaa wanaagsan wa qara'a suurata tuur la yidhahdo wuxuu nabigu akhriyey suurata tuur buu akhriyey fii salaati اlfajr wadalika fii xajat اlwadaac way fahanteen baan u malay wa kaana salى اllahu alayh ali wasalam axyaana mararka qaarkood yaqra' wuxuu akhriyi jiray qaaf wاlqur'aani اlmajiid suurad dheer weeye oo cajab qabta wanaxwaha fi اrakcati اlأulى iyo suuradaha lamidka ah ragcadda koowaad buuna ku akhriyi jiray wa kaana axyaana yaqra' wuxuu akhriyi jiray biqisaari اlmufasali salaad subax iyagu suuradaha marka dhaadheer subax khamiisaad baa u badnaa wa kaana yaqra'u axyaana mararka qaarkoodna wuxuu akhriyi jiray biqisaari اlmufasali subxa khamiisaad suuradiisa gagaaban kayda shamsu ku wirad iyo suuradaha lamidka ah wa qara'a maratan wuxuu akhriyay idaa zulzilad fi ragcatayni kiltayhima labadii ragcadood buu ulsad ku ariy kusoo celiy waa inaga sl soo maray xilli safar inay ahayd fi ragcatayni laba ragcadoodba kiltayhima labaduba zulsulad buu ti koobaad ku akriyay haddana ragcaddii labaadba kusoo celiyey xataa qaala araawi ilaa uu raawigu yidhi falaa adrii ma garanayo an nasiya rasuul اlah rasuulka ilaahay ma silmaamay inuu ragcaddii koobaad ku soo akriyay zulsilad am qara'a daalika camda mise bagu u sameeyey ma kas buu nabigu u sameeyey ulakac mise wuu ishilmaamay garan mahaye buui alaslu waa inuusan hilmaan jirin oo nabigu u qasday wey qasadkaasaan lagu wada haya wa qara'a maratan fi safar xilli safar lagu jirayna wuxuu nabigu salaad subax ku tukaday qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas wa qaala licuqbata bni caamir wuxuu ku radi allahu tacaala canhu wuxuu ku yidhi iqra' fii salaatika almucaawidatayn fma tacawada mutacawid bimilihima waxaa daahirka ka muuqata xadiidka hore waqara'a marata fi الsafari qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas iyo markan dambe waqa'a licuqbat bni caamir inay laba xadiid kale yihiin iyo laba qiso saxnama waa la xadiid halkaa xadiidu cuqbat bni caamir wey cuqbat bni caamir baa nabi maxamed oo yuhuud iyo suurat yunus iyo suuradaha igu dul akhriya yuusuf iyo aan kaa fahmi markaasuu i hawlaha wax ka khayr badan makuu sheegaa birabbi اlfalq birabbi iska fiira nabigu yidhi markaasaan xoogu qudaraystay waamaay banoosaska idhi anugu hud iyo yuusuf iyo yunus baan rabay salaaddii subaxa gashay yuu nabig wuxuu ku tukaday birabilfaraqi iyo birabilnaasti uu saluugay yaa saluugay cuqbat bni caamir saxaabigii markuu nabigu salaadda ka baxay bu cuqba maxaad arkaysa maxaa kugu dhacay xaalku see ahaa birabilfaraqi birabilnaas ogow famaa tacawada mutacawidun bimilihima sidaas waa xadii waaxida qisa waaxida sheekhuna wuxuu u dhigay inuu ka yahay laba qadiyood kale yahay wa qaala licuqbati bni camar radi allahu tacaala canhu iqra fii salaatika almucawidatayn labada wax magangeliya ama la magan galo labadaasi akhri famaa tacawada ma magangalo ilahay kuma toogo mutacawidun alla magangale bimili ma ayagoo kale suurada khayr badan oo caruurta la saaro oo lasku tufa habeenka waa lagu seexdaa oo qolyahan waa asxaabu ulqiyaa aad u akhriya oo suurado khatara wey marka waa haddii macnahooda la fahmaayo wa kaana axyaanan markaas qur-aanku sidiisu iskaga barakaysan yahay laakiin waxaa wanaagsan in macnaha aad fahmayso od duuxayso wa kaana yaqra'u nabigu wuxuu akhriyi jiray axyaanan mararka qaarkood biakara min dalik intaa wax ka badan fa kaana yaqra'u sitiina aayatan fa aar lixdan aayadood iyo wax ka badan mar iyuu gelin jiray salaat subxi qaala bacdu ruwaatihi ruwaadda barkood waxay dhahdeen laa adri fii ixda ragcatayni aw fii kiltayhima xadiidka ee lixdanka aayadooda ka badan sheegahaya raawigu wuxuu yihi ma lixdankii lixdanka aayadood ma laba ragcadood buu nabigu u kala gooyey soddon iyo soddon mise hal ragcad buu geliyey ayib laa adri ma garanayo fii ixda ragcatayni miyuu ku akhriyay sitiinka mise aw fii kiltayhimaa labaduba isku jirkoodaas iyo lixdan iyo dhowr isla ah wa kaana yaqra'u bisuurati ruum suurat ruum oo suurad dheer hadee suurad yarba ma marka loo fiiriyo subax khamiisaad ayuu akriyi jiray mararka qaarkood waa axyaanan bisuurati yaasiin ayuu salaad subax ku tukan jiray yaasiin iyo ruum iyo uu ku kaasaa wa maratan salla subxa bimaka nabigu mar salaad subax ku tukaday mako fastaftaxa suurat almuminiin qad aflax suuradda u taqaanin buu nabigu bilaabay xataa idaa jaaa markuu nabigu gaadhay ama uu yimid dikru muusa wa haaruun aayaddii ka hadlaysa nabi muuse iyo haaruun oo aayadaha u horeeya ku jira aw dikri ciisa ama ciise shaka bacd ruwaad ruwaaddii barhkood ayaa shakiyey akhadatu nabiga waxaa qabatay suclatun saxasho ama qufac baa qabtay fa rakaca markaasuu rukuucay yani wuxuu ka fahmay raawi inuu nabigu dhammayn lahaa laakiin codkii baa xidhmay oo waa nabigu riixyooday ama waa saxday kadibna wuu iska rukuuca suurat lmuminuun haddee suurad ina yar ma aha saclatun baa bacdunusa qorahaya laakiin sucladaa fiican siinka in la godo ayib wa kaana axyaanan yaummuhum fiiha bisaafaat mararka qaarkoodna wuxuu nabigu ku tujin jiray salaada subax saafaat xadiidka ibn cumar ina soo marro oo kale wey wa kaana yusaliiha yowma اljumuca maalinka jumcada ah, salaadiisa subax baa laga hadlahayaa bialiflaamim asajda aljuri suuraddaa u taqaaneen buu nabigu ku tukan jiray fi rakcati lula rakcadda koobaad wa fi aaniyati talabaadna bihal ataa cala linsaan suurat linsaan wa kaana yuawilu nabigu waa dheerayn jiray fi rakcati اlأulى ragcadda koobaad ee salaada subax wa yuqasiru fi اaaniya talabaadna waa yar gaabin jiray dhaqankaasuu nabigu lahaaba duhurka xataa ma sinayn labada koobaad labada u horaysa casarka labada horaysa ma sinayn maqribka ma sinayn cishuhu ma sinayn ragcadda u horaysu nabigu dheerayn jiray salaadaha talabaadna uu ku qiyaasi jiray salaaddiiso dhan hooris bay lahayd qolya waxaad arki intay ta hore gaabiyaan hadhowna talabaad citaalin oo korkuu dhigi war waa sida baashu inaan degnaan rabno foorarsanay xaggeed u soo celisay ood xaajada hadda u bilowday qur-aanku saasuu nabigu u wada jiray ayib alqira'aةu fi sunati اlfajr wuxuu baab yahay qur-aan akhriska lagu akhriya sunadii fajr salaadii fajarka qur-aankeedii waa faradkii maktuubadii buu ka soo hadlay sheekhu sunnadii ragcatay alfajri ee salaada subax ka horeeyey ayuu rabaa inuu marka dana tilmaamo wa ama qira'atu fii ragcatay sunati اlfajr sunada fajrka labadiisa ragcadood fa kaanat khafiifatan jidda ragcataynkaas ay cafan qiraa'adaasi aad bay u fududayd fudud bay ahayd mararka qaarkood laba aayadood dhex ku akhriya laga yaaba oo suurat aali qulu aamanaa billahi iyo ya ahla kitaabi tacaalow ila karin sawaain bayna sheekuu keeni doonaa qul walla iyo mxuu qul ya alkaafiruun gaabin jiray xataa ina caaishata radi allahu tacaala canha kaanat taquul waxay odhan jirtay hal qara'a fiiha biumi اlkitaab talow nabigu ma akriya faataxo un wax kale iska badaayay suu nabigu u fududaynayo u khafiifinayo hal qara'a fiiha ay fi ragcatayn sunat اlfajr biumi اlkitaab wa kaana axyaana mararka qaarkoodna yaqra wuxuu akhriyi jiray bacda alfaatixati fi اlأulى minhuma yaqra wuxuu bacda alfaatixa faatixada gadaasheed dabadeeda fi اlأulى minhuma laba ragcoodta hore wuxuu ku akhri jiray aayat quluu aamanaa biاllaahi wma unzila ilayna ilى aakhir اlaaya aayaddaasuu faatixda raacin jiray wa fi اlأkhraa ragcadda labaadna qul ya ahla اkitaabi tacaalow ilى kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum ilى aakhiriha ilaa aayaddu nabigu uu khatimo laba aayadood yuu faatixda markaa raacin jiray warubamaa qar'a inuu akhriyaa laga yaaba badalahaa aayadan dambe bedelkeeda qul ya ahla kitaab wuxuu ku bedeli jiray falama axasa ciisa minhum اlkufra qaala man ansaari ilى اllah ilى aakhir اlaaya idan waa gaaban tahay weliba markaasu intuu habeenkaa witrka nabiga ku yardaaho ama qiyaamuleilka ku dheeraado salaada ay sigto salaada subax ay sigto yuu aad u gaaban jiray sunat alfajriga haddii laakiin uu jaanis yar haysto waxba uu yar kordhin jiray wa axyaanan yaqra'u mararka qaarkoodna wuxuu akhriyi jiray qul yaa ayuha alkaafiruun fi luulaa ragcadda koobaad ee sunnada wa qul huwa allaahu axad ragcadda labaadna wuxuu ku akhrin jiray Eh, qul huw allah axad buu akhrin jiray fi lukhra ragcadda labaad wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiray nicma suurataani humaa nicma suurataan laba suuradood baa wanaagsan humaa ay lilkhlaasi walkaafiruun baa u wanaagsan wey waa laba suuradood qiimo badan buu nabigu odhan jiray sal slam sidaa darteed baa طalxata bnu khiraash oo raawiga xadiidka warinhaya saxaabiga ka qaadanhaya can jaabir wuxuu leeyahay wa ana astaxibu an aqra haatayni suuratayni fi haatayni ragcatayn anugu waxaan jeclahay laba ragcadood ee fajarkee sunnada ah inaan biraqulwadlo iyo qulyaalkaafiruun aan ku ahriyo maxaa nabigaa jeclaa wuuna ammaanay weeyo nicma suurataani humaa buu wa samica wuxuu maqlay nabigu rajulan buu maqlay maalin yaqra'u suurata aluulaa suuradda koobaad akhrinhaya tii hore oo suuratule eh, alkaafiruun ah fi rakcati اluulaa ragcadda koobaad ku akhrinaya faqaala wuxuu yidhi haadaa ninkan kada sunatulfajriga tukanaye ragcadii koobaad geliya qul ya alkaafiruun cabdun addoon way aamana birabbi rabbigii rumeeye addoon rabbigii rumeeye wey uma qara'a suurata aaniya suuraddii labaad buu wadaadka akhriyey fi rakcati اlkhraa ragcaddii labaad ee sunadii fajarka faqaala suban wuxuu idhi haadaa cabdun carafa rabbahu kani waa addoon rabbigii gartay sidaasay u badan yihiin riwaayaadku riwaayaad kala bedelay baa jira oo meesha qul yaa kaafiruun ka yidhi haadaa cabdun carafa rabbahu meesha qulwallana ka yidhi haadaa cabdun aamana birabbihi oo isdabamariya riwaayadkana waa jiraan tohoraana loo badan yahay cabdun aamana birabbihi haddaad tidhahda ilaahay oo axadan adigayn caabudin mahayo gaalaana beri ayaguna kaafiruun weeye waxay caabudaan caabudi mahaye anuguna waxaan caabuda ma caabudaya lakum diinikum waliydiin waa kala baxay adoon muwaxid ah oo banaanka wiiisa dhigtay hilaacbiisu u caddaystaabaa la yidhi oo mushrikiin bannaanka ka istaagay ilaahayna xaqiisii gartay asagana caabudhaya wey wa haadaa cabdun aamana birabbihi tawxiid baa laga helay saafi awe ninkaas ayib sidaa darteed baa xadiid kale waxaa ku yimid habeenka nabigu inuu yidhi markaad seexanaysaan akhriya suurat اlkaafiruun fa innahaa baraa'atu min ashirki shirkiga yaa lagaga beri noqdaa iyadaa beri ah yaa lagaga beri noqonhaya marka taas amaa suuraة اlkhlaas waxay ku saabsantaha alasma wasifaat macrifo in laga cabiro marka sax wey waa macrifaةu asmaa illahi wa sifaati qul huwa allahu axad allahu samad lam yelid walam yuulad waxaa lagu barhayaa ilahay wuxuu ku tilmaanaa tanna maxaa lagu baray ilaahay xaquu kugu leeyahay adiga addoonka uu kaa rabo hada cabdun aamana birabbihi ay waxad allaha walam yushrik bihi saasay ku fiican tahay laakiin inagu waynu daldallaa in badanoo naga mida macnaheedana ma garanayno hadda waxaa la marhayaaba qul yaa ayuha alkaafiruun bu ilahay addoommihiisi leeya qaybo ka mida ah. ha kaafir ha sheegin gaal ha sheegin hawshaasaa baryahan socota ma aqaana meegayna geyn doonaan salaat duhr salaad duhur buu isna ku saabsan yahay taas marka waxay ahayd salaaddii fajar wa kaana sala allahu alayh ali wasalam yaqra' wuxuu akhriyi jiray intayna ka tegin xadiidkaa hore ee xadiidu caaisha ibn maaja ibn khusayma wasamica rajula yaqra'u suuraة اlأulى fi rakcat اlأulى faqaala hada cabdun aamana birabbihi mise waxaa ka horeyay nicma suurataani cafwan nicma suurataani huma baan rabaa nicma suurataani huma xadiidkaasi min xadiidi caaisha laga warshaa alxaafid ibn xajar xasana isnaadahu fi nataa'ij اlafkaar mujaladka koobaad afar boqol sideetan iyo sideed xadiidku qolyaa cileeyey qolyaa cileeyo waxay leeyihiin xadiidku wuxuu ka yimaadaa min xadiidi caaisha laakiin ariiqiisu waxaa weeye min ariiqi yaziid bin haruun alwasiti can saciid bn yaas aljurayri isaguna saciid bn yaas aljurayri waa raggi wuxuu ahaa isku dardarmada waagi dambe markaad xoogo yar waashe moogta xoogow fahmadaadii iyo maskaxdaadii waa yar raabuqaysa xoogo kharif ayib maslaa ku gubatay ku leeyihin caamadu marka ikhtalata fii aakhiri cumrihi yaziid ibn haaruun alwaasiطina wuxuu ahaa saciid bn yaas aljurayri raggii wax ka qaatay bacda ma اkhtalaa watahayar marka xadiiku marka waa macluul dhanka haddii la firiyo laakiin waxaa lagu badbaaday isxaaq bin yuusuf alsraq nin la yidhaahdo ayaa mutaabaceeyey ninka la yidhaahdo yaziid ibn haarun yaziid ibn haarun alwasiti can saciid ibn jurayri eh, cinda ibn khusayma kun hal boqol toban iyo afar marka xadiidku sidaasu xasan ku yahay walidaalika taxsiinka xaafid bn xajar iyo sheekh albani ixtijaajkiisuba waa roon yihiin ayb kan dambe asagoo ku xige inoo dambeeyey sheekhu taxaawi ibn xibaan uu tiri bishraan fi amali fii mxuu ahaayey juzihi wuxuu sheekhu sheegay in xaafid xajar uu ku taxsiiniye fi axaadiis alcaaliyaat waxaan u maya inuu ujeeda aarbaciin almutabaayina inuu ujeedo nataa'ij afkaarkana uu ku taxsiiniya hada xadiidun xasan bacda takhriijihi mujalladka koobaad afar boqol sideetan iyo sideed afar boqol sideetan iyo sideed arbiciin almutabaaayinana ayadna uu ku taxsiiniyey wuuna takhriijiyey sabxada soddon iyo labaad marka xadiid isaguna sugan wey wa kaana sala allahu calayh wasalam yaqra'u fi rakcatayn uulayayn labada ragcadood u horaysa salaada duhur nabigu wuxuu ku akhriyi jiray bifaatixati اlkitaabi faatixo iyo wa suuratayn laba suuradood buu raacin jiray wa yuawilu fi lula ragcadda koobaad buu dheerayn jiray duhurka ah maa laa yuawilu fi اaaniyati talabaad inuusan dheeraynin ta horaa dheerayd weeye abu qataadiya khayrkii iyo anasna okay dhan waxaan u qaadanay inuu nabigu leeyahay la soo gaadho jamaacadu ha soo badato wa kaana axyaanan mararka qaarkood yutiiluhaa ragcadda koobaad buu dheerayn jiray xataa annahu kaanat salaatu duhri tuqaam ilaa salaad duhur la aqima mararka qaarkood salaatu duhri tuqaam waa loo aqim waa loo istaagi fayadhabu daahibu nin tagay baa tegi ila albaqiici xabaalihii baqiic ama suuqi baqiic buu aadahaya oo markaa hawd ahayd fayaqdi xaajatahu soo dana gudan uma yaأtii manzila gurigiisii buu tegi uma yatawada wuu soo weyse qaadan uma yaأtii u iman warasuululahi fi rakcati اlأulى rasuulku yaa ragcaddii koobaad u taagan salaaddii baa loo aqimay nin baa kortegu wuxuu tegaya kaadiba u bixi iyo danihiisa uu soo xaajo gudan uu soo darab yeelan wuu soo noqon wuu weyse qaadan gurigiis intuu yimaado masaajidku soo aadi nabiga weli u taagan ragcaddii koobaad duhurka inaguna dhibkeennu aduu alhidaayo soo maraya haddii haddii muxuu ahaayey la aqimo ka soo gaari maysid masaajidkan bilaal ragcadda koobaad duhurka aad baa loo dejiya waa in ragcadda koobaad duhurka la dheereeyo kuwa kale adad gaabshada ragcadda koobaad duhurka waa in la iskugu yimaado meesha laigu furi bay tirfogaad ha jooge ragcadda koobaad waa in la iskugu yimaado yaan la dejinin marka hawshaasi imaam cabdinuur iyo cabdirasaaq baan haystaa <clears throat> uma yaأti warasuul lahi fi rakcat اlأulى ragcadda koobaad rasuulka ku jiraadeed ogu iman yuu ogu iman mima yuطawiluhaa dheerayntu nabigu dheereen darteed wey ma aha in ninkuu soo ordi ninkii dan tegay ee kaada u baxay inuu asagu soo rucley ma ahee nebi maxamed baa baasha raajiye oo dheereeye wey waa ixtiraaz oo se u soo gaara haddaad dhihleed wadaadkaa soo daftafiri soomaad dhile soo maha dafdaf ma soo dhina tartiib midaantiisii buu soo socday wuu weyse qaatay masaajidkuu soo aaday waa soo gaadhay wa kaanuu waxay ahayn saxaabadu yadunnuuna kuwa maleeya annahu subanuhu yuriidu bidaalika dheeraynta inuu ooga jeedo an yudrika annaasu dadku inay soo haleelaan arakcat alula racadda koobaad adna ajir baad keli dheeraynta ummadduna waa isu iman wa kaana yaqra'u wuxuu aha nabigu kii akhriya fii kulli min aragcatayn labada ragcadood ee salaada duhur qadra alaaiina aaya soddon aayadood buu gelin jiray bacda alfaatixa laga hadlaaya qadra qiraaءaة aliflaamim tanziil الsajda oo subaxeenni baa dib lagu noqday waxa aljur in la eg buu nabigu gelin jiray salaada duhur ragcataynkaas wa fiiha alfaatixa iyadoo faatixada ay ku jirto marka soddonka la qiyaasayaa loo jeedaa faatixadu ma toddoba aayad wey labaatan iyo saddex kale wa axyaanan mararka qaarkood kaana yaqra'u biالsamaaءi wالطaariq wالsamaaءi daati اlburuuj wاlleyli idaa yaغsha wa naxwiha min الsuwar iyo wixii la mid ah oo suurado ah sabixismi iyo halataag waa iman doonta iman doonaan iyo walfajri iyo warubamaa qara'a inuu nabigu akhriya laga yaabaa ida samaa nshaqat uu akhriyo uu ku tukado duhur ayib wa naxwaha iyo wixii lamida suuradaha u dhow xagga dherarka wa kaanuu yacrifuuna qiraa'atahu qiraa'ada nabiga garan jira inuu qur-aan akhrinayo ila salaadii waa salaad siriye ah seed ku garanaysa nabigu inuu qur-aan akhrinayo fi الظuhri wاlcasri biطiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa riwaaya fii bacd اmasaadir biiraabi layayhi taasaana ka fiican biiraabi layayhi labada lafgarood dhaqaaqooda labada daan ruuxu xataa soo ku hortaagan inaad qoranto ma baahno markuu hadlahayo labadiisi daan way dhaqaaqayaan labadaas mxuu ahay dagal way dhaqaaqahayaan waad dareemaysaa inu wax akrinaya ruux wax wado biiraabi laxyayhi labada lafgarood ama labada dagal ee labada daan ama biiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa qira'atuhu salى اllahu alayh ali wasalam aayaati bacda alfaatixati fi اlakhiiratayn wuxuu baab yahay akhrintuu nabigu akhriyi jiray dhowr aayado faatixada kadib labada ragcadood duhurka u dambeeya fi اlakhiiratayn labadii hore soo dhaafna iyagu marma ma lah wa kaana salى اllahu alayh ali wasalam yajcalu rakcatayn alakhiiratayn labada ragcadood u dambaysa wuxuu ka yeeli jiray aqsara kuwa ka gaaban min aluulayeyn labada hore qadra nisfi nus badh bay ka gaabnaayeen haddii kuwii hore soddon aayood ay geli uu gelin jiray kuwan shan meelahaas qadra hamsata casharata aaya shan wax ku beegan wa rubbamaa laga yaabaa iqtasara fiihi maca alfaatixa inuu faatixa ku gaabsado baa laga yaabaa mulaxadada ku jirta waxaa weeye min xayu atacbiir rubama sax ma aha rubama waa laga quruxsan yahay maxaa yeelay sida badnayd baa ahayd alghaalibu sida nabiga u badnayd asalkana ahayd laba ragcadood duhurka u dambaysa iyo labada casarka u dambaysaba inuusan faataxa waxba raacinin bay ahayd rubamaana inta badan waxaa laga cabiraa shayga la yaraynayo ee dhifdhifkee marmar dhaca waa ay fahanteen baa yaa u malayn warubama اkhtasara fiihima calى اfaatixati waxaa ka fiican wa kaana اlgaalibu اliqtisaaru calى اfaatixa fiihima waxaa badnayd nabigu inuu ku gaabsado laba ragcadood u dambaysa ee duhurka faatixa keliya oo suurad kale uusan raacinin in la raaciyana way bannaan tahay iqtisaarku marka huwa اlaslu wa huwa اlgaalibu waana sida badnayd ee axaadiistu ay ku yimaadeen wa jara calayhi اlcamalu marka siyaaqa sheekha oo ah rubama xoogow fartaasaa ku godaan intaan baan uga jeed wa kale ma jiro wujuubu qira'ati alfaatixati fii kulli ragcatin ragcad walba oo aad tukanaysa in faatixa la akhriya inay waajib tahay xooguu yaroo marka gundhig ah madhabka sidan u dhigan waa madhabkii maalig iyo shaafici iyo awsaaci waana asaxiixu min madhab alxanaabila in ragcad walba faatixa ay waajib tahay haddaad munfarid tahay ayib ama aada imaam tahay maxaanunisaaci ku jiray qiraa'adii ma'muumka waynu soo marray ku noqon maayo sidaani waa madhab الshaafici wa maalikin wاlawsaaci waana sida صaxiixa min madhab اlxanaabila in ragcad walba lagaa rabo faatixo haddaadan wax raacinayn intaa waa nisbanaan u malay alimaam ibraahim الnakhaci sufyaan الthawri abu xaniifa riwaaya can axmed iyagu waxay leeyihiin laa tajibu faatixadu ma waajibayso ilaa fii racatayni min aala ilaa fii ragcatayni min asala xaggay milicsanhayaan labada hore soo laskama qaadadhen faatixado laskama qaado markaad imaam daba taagan tahay salaada la jahrahaya faatixadu soo labada hore ma dhici jirin haa xaggey kaa saarayd labada dambe ceshahay ku fuuli jirtay iyo ragcada dambe maqribka ayib ay waxay dhaheen salaadaha kalena halkaasa lagu sargoosan marna wayba dhacdaan jumlatan oo markaad subax tukanayso imaam hor daba taagan tagtay faatixo marna way wada timaadaayo waa markaa duhur iyo casar keligaad tukanayso marna labay dhacdaayoo keligeed baa soo hodho waa ragcadda u dambaysee maqribka waa isfahnaan u malayn marna labay tagtaa ee labay joogtaa waa cishaha marka maxay yidhaahdeen eber iyo hal waxaa u dhaxeeyay dheheen labo hadduu meesha tooganhay ma ujeedaa marka waxay dhaha abu xaniifa ibraahim annakhaci yaan ku dareeday sufyaan aلthawri riwaaya can axmed waxay faatixa kugu waajibi fii ragcatayni min aلsalaa duhurka haddaad laba un ka akrida faatixadii salaadda way asaxday taagan yihi casarkii haddaad laba un ragca oo faatixa geliso inta kalena iska wardido ama ilahay iska barido waa asaxday taagan yihi raggaa halkaasay mareen alimaam abu saciid xasan albasri iyo wadaaddo ku raacay waxay yidhaahdeen hal ragcadun bay waajibi hal ragcadun bay waajibi aqalkan eber iyo labo waxaa u dhexeeyeen hal mar oo ah aakhiru ragcatin min almagribi salaada subax markaad daba taagan tahay imaamsoo labada goorba salaaddii lama jahrayn labada ragcadoodba waa dhacaysa cishana waxaa ka soo harhayay labo cishaa u badnaa idan waxay dhaheen hal maroo ragcadda maqrib ma lagu yeelanhay u dambaysa hal maron bay waajibaysa xasan albitr saasuu leeyahay tajibu qira'aة اlfaatixati fii rakcati min الsalaa fii rakcati min الsalaa saasoo isaguna ku tagay idan madhabku madaahibtu waa sidaa wadaadka marka baxdigiisa aan u gudubna markaa sheekh intaa gundhigi wey waqad amara nabigu wuxuu faray almusia salaatahu ninka salaadiisa bi'iyey ayuu nabigu faray waa inaga soo maray xadiidkan laba dariiq basuu ku yimaada fi اlkutub min xadiidi abi hurayra iyo min xadiidi rifacata bn raafic azuraqi ayib xadiiu abi hurara fi saxiixayn sunanka ku yimaada kuma soo aroorin in la faray musii salaati inuu faatax akriya sideeduba taas iska ogaada xadiiu abi hurara saxiixaynkaee sunanka ku yimaada oo musii salaatihi ka hadlay salaadiisii iyo qisadiisii waxa uu lagu yidhi uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan faataxa akhri kuma imanin xadiidka abi hurayra hal riwaayay kaga timid oo min riwaayati cabdillahi bni cumar alcumari ninkii mukabarkaa oo daciif ah isaga dacfi ku jira oad garanaysaan isagaa la tafaruday xufaaduna waa khilaafeen riwaayadiisu waa shaad ama waa munkar cinda ahli اcilm inaga daaya xadiidka rifaacata bnu raafic azuraqi ee ku yimid sunanka iyo masaaniidda kale oo laisku hay sixadiisa dacfigiisa waxaa ku yimid in faataxa la amray marka saa oo la socda wqad amara musia salaatahu biqira'ati اfaatixati buu subanuu faray fii kuli racati racad walba xayu qaala lahu markuu nabigu ku yidhi bacda an amarahu intuu faray kadib biqiraa'atiha inuu faatix ariyo fi racati ula ku akriyo muxuu ku yidhi uma afcal dalika sidaa yeel oo qiraa'o akhriskii iyo xasiloonidii iyo rukuucdii iyo sujuuddii arkaanta salaadda ah fii salaatika kuliha salaadaadoo dhan sidaa yeel wa fii riwaayatin riwaay waxaa ku yimid fii kulli ragcatin ku akri xoog aniga xoog kuma qalbidegani xadiidka rifaacat maraafic azuraqi ee odhanaya waa inaad faatixada ku akhri fii kulli ragcatin xoogow kuma qalbidegani wadaado badanna waa dureen laakiin hadda masale qaaطica oo sida xadiidka abi hurayre oo kale ah ma hayno waa masale ijtihaadiya marka dhihi maysid xadiid bay khilaafeen nas ah oo xasan albasri san kama gelin kartid walaa muxuu ahaayey abu xaniife iyo nakaci iyo sufyaan athawri iyo e, mxuu ahaay riwaayada axmed kuma qasbi karti lanna waa masale ijtihaadiya xadiidkuna dacfi baa ku jira sanadkiisa meelo badanoo ka mid a ah. ayib wa kaana wuxuu aha subanuhu yusmicuhum alaayata axyaana aayadda maqlisiin jira mararka qaarkood waa marka salaaddu ay siriyata laga hadlaaya salaadda siriya ee duhurka iyo casarka oo kalea ah. wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yasmacuuna minhu naqma danan bay nabiga ka maqlaysa naqmadu waa ruuxa qur-aanka akrinaya hadalkiisa aad maqlayso shanqadhiisa xaggana aadan sixi karin si fiican isagoo akrinhaya bisabbix isma rabbika laclaa wahal hataaka xadiidu lkhaashiya isagoo akrinhaya maqlay yasmacuuna minhu naqma bisabbixisma isagoo nabigu eh, ka daninhaya ama ku hadlahaya sabbixismo akrinhaya iyo haltaa xadiidu lkhaashiya xadiidkani waa macluul cinda ibni khusayma xadiidkan sheegaya nabigu inuu ku tukan jiray oo isagoo nabow shanqadha codkiisa ay maqli jireen danankiisa ibnu khuseyme wuxuu yihi wahada xadiiu hariibu hariib an boqol labo saxiixiisa oo isaga wuxuu ku cileeyey haraaba oo rawx ibnu cubaada nin la yidhaahdo ayaa la tafaruday buu leeyahy can xamaad ibni kala tafaruday rafcigiisa saa wuxuu ihi wahada xadiiu hariibu hariib dhanaansiga hadalka u dhanaansa uu rakaadiyi celceliyey waxaa laga dareemaya inuu daciifinayo riwaayada rafciga ah ee rawx ibn cubaada can xamaad bni slma ayib ama abu xaatim araasi asagoo warka ma wuxuu ihi xadiidku waa mawquuf warafcuhu khaa xadiidku waa mawquuf in la rafciyana waa khaa cilalo ibnihii baad ka muraajacayn kartaa raqamka saddex boqol soddon marka xamaad بن سلم عan ثاaبت بن أسلم الbunاni وعan qtاadة وعan xumayd عan أنسi w adiiku waa xadiiثu anas laakiin labada ra'yaba ma saxno tadciifka abu xaatim الraazi iyo midka iبnu khusayma ma saxan ama iبnu khusayma waxaan leenahay khayr allah ku siiye wadaadka rawx ibnu cubaada ah waa la mutaabaceeyey waxaa mutaabaceeyey dhowr wadaad baa ku raacay ninka koobaad waa caarim caarim nin la yidhaahda maxamed fadل الsadusi oo min shuyuukh اbukhaari ah ayaa ku raacay waxaa ku raacoo kale yaxya bnu isxaaq can xamaad bnu slma can qataada wa haabit wa xumayd aطawiil an anasi marfuucan can anasin marfuucan abu xaatim araasis wuxuu le waa mawquuf anas baa sidaa u tukan jiray oo taabiciin baa waxay leeyihiin wadaadka anas ah ee saxaabiga ayaa ku tukan jiray sabdixisme iyo ahlataaka xadiid alkhaashiya marka sidaa darta alimaam النasaaئي rafciguu wariyaa isagoo marfuuca buu ku wariyaa fii sunanihi الsuqra واlkubra ariiq labaad yuu ku leeyahay wey cinda النasaaئي oo ariiqa horeen sheegna baan ahaynee laisku mutaabacaynayo طaxaawina ariiq saddexaad buu ku leeyahay macayn aahaarkiisa oo sufyaan ibn xusein ayib saddexdaa ariiq marka laisku yahay xadiiku banaanku yaala marka waqfiga abu xaatim الraazi iska oga waacay la jirta on ka niqaash qaraabada ibnu khusayma ayadu waan hubaa in laga jawaabay laakiin midda ninkaas naaqidka uu sheegay xoogow dareen baa ka jira laakiin waxaa weeye aan intaa ku dayno intaanan ka bixin meeshaa hore meeshaa hore ee ee wakaana yajcalu markuu sheekhu takhriijinayey wakaana yajcalu الرagcatayn الأkhiiratayn أqصى min الأulayni qadra النصfi qadra خaمسa caشhرa aayة hoosteeda wuxuu ka qabtay muslim iyo axmed baa wariya xadiidkana daliil wuxuu u yahay in faatixada laga badin karo fi ragcatayn in laga badiyo inay sunno tahay in laga kordhiyo laba ragcadood duhurka u dambaysa iyo casarka in faatixa waa la raaciyo waa sunno waxaa ka quruxsanaan lahayd bay wadaadaha qaarkood leeyihiin inuu yidhahdo way bannaan tahay way bannaan tahay lannu sunnadu waxaa laga qaataaba leeyahy in la iltizaamo oo nabigu uu badiyo ku fiican tahay saas darteed wuxuu ka cabira ibnu khuseyma fii saxiixihi baabu ibaaxaة الqراءaةi في الأkhrayayni min الظهر والcصر بأكثara min فاtixaة الكitaabi وhذا min الاkhtilaaف الmubaaح la min الاkhtilaaف اladي yakun أxaduهma maxظuurا والآkhر mubaaxa فجائز أn yقرأa أو أn يuqرأa في الأkhrayayni في kuli رagcaة بفاtixaة الكitاab فيuqtaصر عalayha وmubaax an yuzaada fi اlukhrayayni calى faatixaةi اlkitaab ibaaxa in laga cabiro si ibnu khusayma ka fiican suniyada uu sheekhu caddeeyey intaa waa iska mulaaxado aan ka gudbo wa kaana salى اllahu عalيه alي waslm axyaana mararka qaarkood yaqra wuxuu akhriyi jiray bsamaai daati اlburuuj biwasamaai daati اlburuuj wa biwالsamaaءi wالطaariq wa naxwihima min الsuwar buu ku tukan jiray mararka qaarkood wa axyaana mararka qaarkoodna faatixa wuxuu raacin jiray yaqra wuxuu akhrii jiray biاleyli biwاlleyli idaa yaksha wa naxwihaa suuradaha lamidka ah taasi marka waxaa weeye salaadii duhur nabigu wuxuu ku tukan jiray iyo faatixa mar inuu ku gaabsan jiray inuu mar suurada raacin jiray iyo suuradii caymanka kale ahaayeen salaat اlcasr salaadii casr qiraa'adeedii wa kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه alي wasalam yaqra'u fi اluulayayn labada ragcadood u horaysa wuxuu ku akhriyi jiray bifaatixati اlkitaabi wa suuratayni alfaatix iyo suurad laba suuradood buu raacin jiray racadiiba suurad baa gelayse wayuawilu fi uula ta koobaad buu dheeran jiray racadda koobaad maa laa yuawilu fi aaniyati ta labaad inuusan dheeraynin wa kaanuu waxayan saxaabadu yadunuuna kuwa u maleeya annahu suubanuhu yuriidu inuu doonahayo bidaalika dheeraynta oola jeedo an yudrika annaasu rakcata waa inaga soo maray wa kaana sal اllahu alayh ali wasalam yaqra'u fii kulli minhuma ragcad walba wuxuu ku gelin jiray qadra amsa caشhraa aaya qadra hamsa caشhra aaya شhan iyo toban ayaad wax ku qiyaasan qadra نiصfi maa yaqra'u fii kuli min aragcatayn اluulayayni min الظuhri qadra niصfi maa yaqra' wuxuu akrin jiray niski fii kuli min aragcatayni labada ragcadood uu ku wada akhriyi jiray aluulayayni hore oo min aلظuhri ah fi ظuhri yani waxaa kala hooseeya duhurka iyo casarka laba ragcadood duhurka wuxuu gelin jiray barhkiibuu casarna buu gelinaya casarkaa ka hooseeya hadduu labadaas gelin jiray duhurka soddon aayado labada casarka wuxuu gelinhayaa han iyo toban wa kaana yajcalu nabigu wuxuu ka yeeli jiray aragcatayn ra eh, akhiiratayni labada dambe ee casarka aqsara mid ka gaaban min aluulayn labada hore qadra nisfihimaa niskood ka gaabnaayeen kalabadh bay isu joogeen wey ayagii baa kalabadh isu jooga labada casarka hore iyo labada dambaa nisnis isu jooga labada casarkii hore iyo labada duhurkii horea nisnis isu jooga bimacnaa waxaa isla eg labada dambe duhurka iyo maxaa isku beegan labada casarka u horaysa waa fahamte wa kaana yaqra'u sal اllahu alay slam fiihima fi ragcatayn wuxuu ku akhriyi jiray bifaatixati اlkitaab wa kaana yusmicuhum اlaayata axyaana marna aayadduba maqashiin jiray say u ogaadaan nabigu inuu qur-aan akhrinayo wa yaqra'u bisuwari wuxuu akhriyi jiray suuradihii alatii dakarnaa fii salaati الظuhri casr wuxuu ku akhriyi jiray suuradaynu soo marra qaybo ka mid ah ama kulligoodba salaaة اlmaqrib salaaة اlmaqrib laftirkeedu ma ma liidato casar way fooda gelinaysa haddaysan mararka qaarkood ka badaninba duhur bay ku dhowdahay wa kaana yaqra'u fiiha nabig wuxuu ku akhriyay salaada maqrib axyaana mararka qaarkood biqisaari mufasali biqisaari lmufasali subaca khamiisad kuwiisa gagaaban suuradaha gagaaban subaca khamiisa xadiidka wuxuu sheekhu u tiiriyey hoosta waad aragtaan wuxuu u tiiriyey bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim xadiidka ma warshaan axmed iyo nasaa-i ibnu maaja un baa wariye xadiidka marka xoogo waa sabqu qalan baa laga yaabaa hadda ka horna ma xusuustee waanu soo marray sheekhu u tiiriyey axmed iyo nasaa-i u tiiriyey meeshay hadda ma xusuusto xadiikan laftirkiisa asagoo amed nasa tiriye baynu soo marray marka axmed iyo nasaa-i ibnu maaja in loo tiriyaa sax ah bukhaari iyo muslim ma warshaan xadiidkan xataa inahum kaanuu waxay idaa salluu macah markay nabiga la tukanayaan wa sallama bihim uu la salaama naqsado insarafa axadu midkood baa salaada ka bixi jiray wa inahu asagoo la yubsiru arkaya mawaaqica nablihi leebkiisu meeshuu ku dhacahayo siduu nabigu maqhribka u boobsiiyey bimacnaa ama qiraa'ada u gaabiyey waktigoo cod baa laga bixi jiray maqhribkoon madoobaaninba oo ninkii toog dhisanya leebku garay iyo fallaadhi ama gamuunkii uu tuuray meeshuu ku dhacay uu ka arkaayo gamuun goormaa la arkaa meeshuu ku dhacay markaad ganto xilli iftiin ah soo sidaa maaha xilli iftiina ah la arkaa haddii heemamow nabigu ka bixi lahaa salaaddii ama cishe xilli uu soo dhawaaday ama maqhribka si fiican u madooba uu jilibka dhigay shafka u dhigay yani waxa ay qiraa'ada dheeraan lahayd wey wainahu asagu la yubsuru arkahaya mawaaqica nablihi gamuunkiisu ama fallaadhiisu ama leebkiisu meeshu ku dhacaayo xadiidkan sidoo kale waxaa wariya bukhaari iyo muslim iyo ibnu maajah hoostana wuxuu u tiiriyey shaykhu nasaa-i axmed keliya inuu agsiyay ahayd inuu cagsiyay ahayd oo kan dambe oo u tiiriyo bukhaari iyo muslim iyo ciddi raacday oo nasaa-i ibnu maajaba ka mid yihiin iyo axmedba ka horena u tiiriyo axmed iyo nasaa ibnu maaja usan bukhaari iyo muslim midna uusan sheegin waxaa dhici karta marka labada xadiisna sheekhu markuu takhriijinayay in qalinku uu ka xaday ilan way saaran yihiin oo marka meelaadan u wadin baa kaaga surmaseegta la yidhaahdaa ayib wa qara'a fii safarin socdaal buu nabiga ku akriyey bitiini wazaytuun buu ku akriyey fi ragcati aaniya ragcaddii labaad ragcaddii labaad buu watiini wazaytuuni geliyey xadiidka bara ibn caazib baa laga warshaa kuna fii safarin faqara'a fi اlmagribi fi اrakcati الثaaniyati bitiini wالzaytuun wadaaddaa waxay leeyihiin lafdigan waa waa munkar ama waa daciif waxaa un sugan bay leeyihiin in cisho laga dhigaa saxay leeyihin xadiidka in la yidhi nabi maxamed baa salaad safar cisho tukaday cishihii ragcaddii labaadna ku akhriyey watiini wazaytuun salaadda in maqhrib laga dhigo oon cisho laga dhigin waxaa la tafruday yidhaahdaan dayaalisi cabdulwahaab ibn caطaa cabdulwahaab bin eh, an shucba iyo abu khaalid alaxmar can yaxya bin saciid alansaari amaa ruwaadda intooda kale waxay ka dhigaan salaada salaad cishay ka dhigaan waana sida bukhaariya muslim ay doorteen riwaayatu sheekheyn baa sidaa ah in salaada maqhrib laga dhigo rag waxaa la tafruday xufaad saddex ah intooda kalena waxay dhaheen salaadu cishay ahayd salaadu cishay ahayd marka ragga la tafaruday maqribka waa rag waaweyn rag lagu degdegi kara ma aha tayaalisi abu daawud kayaasi saaxib almusnad iyo cabdulwahaab iyo abu khaalid alaxmar oo israacay hawsha hawl saalan ma aha adoo almuhim haddaan dhigna laba salaadood ka dhignana oo maqribna waa ku tukaday cishana waa ku tukadana waa khayr haddii la yidhahda min xaysu sanaaca alxadiiiya haddaan waqonayaa xoog badan oo min baabi araajii wاlarjax ay noqoto min baabi الraajixi wاlarjax aysan ahayn min baabi الraajixi wاlmarjuux waxaa fiican riwaayada sheekhaynka si kastaba noqotee taasna waa jirtaa wa kaana axyaana nabigu mararka qaarkood yakra wuxuu akhriyi jiray salaada maarib ku akhriyi jiray biطiwaali اlmufasali subaxa khamiisa suriisa dhaadheer qaaf iyo xujuraad iyo wadaariyaad iyo watuur iyo iyo wawsaaطihi kuwiisna dhexdhexe oo juska qasame caliya tabaarag oo kale ah fa kaana taaratan mararka qaarkood yaqra wuxuu akhrihi jiray in aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllah suuratu muxamed suurad dheer weyahad weliba dhib badan ayib xagga xifdigeeda isku nuqnoqodkeeda waad aragteen had dadka waa dhibtaa xadiidkan ibnu xibbaan baa saxiixiya iyo diyaa almaqdasi iyo calaa udiin muqrata ibnu qaliij fii sharx ibni maajah mujalladka shanaad laba boqol iyo an wadaadkii qodqodka badnaa daara qudni wuxuu le waa aciif lamana xujaysan kara xadiidka oo hawshuu ku cileeyey waa hawl gar ah garaalay ah taqaanaa baa la yidhi waa hawl gar ah wuxuu leeyahay waxaa la tafaruday xadiidkan rafcintiisa in la yidhaha nabi maxamed salaad maqrib ku tukaday suuratu muxamed suuratu alladii so lama dhihi jiray suuratu alladii buu nabigu ku tukaday salaad maqrib in laga dhiga marfuuco nexun loo tiiriyo waxaa la tafaruday abu mucaawiyaة الdariir muxamed bnu khaasim can cubayd اlaahi اlcumari can naaficin can ibni cumar xadiidku can rasuuli اlah saasuu ku yimaadaa abu mucaawiya adariir muxamed bnu khaasim waa nin saduuq waa nin iqa oo imaama bal min rijaali shaykhayn ah laakiin riwaayadiisa can cubaydاlaahi bni cumar alcumari far baa ku yargodan walidaalika alxaafid bn xajar wuxuu yidhi waa min rijaali shaykhayn laakinahu maa lam yarwaya canhu min riwaayatihi can cubaydاlaahi bni cumar acumari way ka leexdeen labadan wadaad ee bukhaari iyo muslim hawshooda haw sahlan ma ah meerka ku bareeqday bay ka leexanayaan bilaash baa loo xaxagan mooyeen niman fooda la gelin kara ma ah xufaadda intooda kale xadiidka ka qaadata cubaydاlaahi bni cumar can naaficin can ibni cumar waxay ka dhigeen mawquuf oo min ficli ibni cumar ah ibni cumar baa sidaasay ku wariyaan wuxuuna baxda baxin uu yidhi wa qowluhum qowl jamaacati asaxu min qowli abi mucaawiyata adariir can cubaydillaahi fainahu wahima fii rafcihi idan waa xadiid khata cinda daaraqutni ciilkiisa ka muraajace mujalladka saddexiy tobnaad labaatan iyo lix labaatan sabxada iyo lix ka dambeeyey waljadiiru bidikri riwaayaadka mawquufada imaamku xaafidka uu sardiyey aniga ma hal mid oo ka ah wadaado mucaasi laftirkoodu maysan haynin ayb marka waxaa weeyaan xaafidkaa loo day raggan faniga ayagaa dhaqda xoolahan dhaqdee waxaa ayagaa loo daynaya usuushii bay hayaan kuma idan ma helin asagoo mawquufa idan warkan maxaa saxanaa ah, macaa ma dhigi kartid nin xaafidaa ka hadlaaya ikhtilifa calaa cubaydillaah ibni cumar can naafic ibni cumara fa rafacahu fulaan wa khalafa ljamaca raggo dhan buu tiriyey marka waxaa weeye cabdilwahaab iyo jamac uu sii daayey marka xadiikaasi sheekuna cilada ma arag hadduu sheekhu arki lahaa waxbaan dhihi lahayn laakiin muuse arag wakadalika ninka la yhahdo calaauddiin muqlata ibnu khaliij muuse arag hawsha ayada ah ibnu xibbaan iyo diya almaqdasina ciladaa ma aysan u bixin mana aysan soo qaadin shucayb arnaaudna asna sidoo kale ugu lugo-aysadu sheekhu hawshaasna u saiiya u saiiya bal wuxuu waa calaa shardi shaykhayn xadiidku calaa shardi shaykhayn wuxuu kaga dhegan yahay abu mucaawiya dadarim xamnu khaasim waa min rijaal shaykhayn laakiin waxaa ka hoos lam yarwiya asla riwaayaata abi mucaawiya can cubaydillahi bni cumar alcumari wa fiiha nadar xadiidkaa khulaasadu waa daciif tasxiixa ibnu xibbaan iyo dayaal maqdasi iyo calaa-udiin waa laga xoog badan yahay maxaa yeele ciladii bu ninka sheegay wlxaafid xujatu calaa man lam yaxfad haddaad cillada ka hadli lahayd idin garaabi lahayn oo gartaan qaadi laakiin nin baa cudur sheegay aduguna cudurku waa dul martay milol korkii lama dhayaale ninkoo boog buu sheegay boogtaas marka jawaabay u baahanta wa taaratan mararka qaarkood yaqra'u bituuri watuur oo suurad dheer haddee wa taaratan bilmursalaat qara'a bihaa nabigu wuxuu ku akhriyay fii aakhiri salaatin sallaaha nabigu waagu xanuunsanaa salaaddii maqrib ay u dambaysay uu tukaday mursalaad buu ku tukaday gabadhii warisa ay tiri famaa qara'ahaa bacdu qad xataa maat dabadeed muuse akhriyay ilaa nabigu geeriyooday ayb wa kaana axyaana mararka qaarkood yaqra'u bituula tuulayayn labada u dhaadheer midda u dheer buu akhriyi jiray waa ancaam iyo acraaf ancaam iyo acraaf yaa u dheer acraaf buu akhriyi jiro maqrib geynlahayaa fi rakcatayn labada ragcood buu u kala goynaya waa inaga soo maray uulayaynma waa taniyatu uula uulana waa ta'niitu awal awal tanii marka la dhadigaynayo uula baa lagu dhadigeeyaa uulayayna waa taniyatu lamaanayn labayn la labeeyo uula wey marka labadii dhadheeta u dheer oo suuratu caraaf ah fi ragcatayn labada ragcood buu qaybin jiray weeye ayib waxaad in la baroojiye mudan xadiidku kuma imanin fii saxiix bukhaari dikru ragcatayn waxaan ku yimid keliya nabigu salaada maqrib inuu ku tukaday suurat اlacraaf in laba ragood u kala gooyey bukhaari kuma jirto inuu ku tukada in baa ku jirta abu xaatim araazi xadiidka wuu cileeyaa afar boqol sideean iyo afar cilal ibnihi afar boqol sideean iyo afar wuxuu ku cileeyaa irsaal wuxuu ihi wahada khaطaun inamaa huwa can hishaam ibni curwata can abihi can abi mursalan laakiin ciladaasi maanan ka yeelin wadaadka la yidhaahdo abu xaatim araazi saa darteed waxaa naqdiyey ibn daqiiq alciid kitaabkiisa alimaam fii macrifati axkaam mujaladka afraad afartan iyo shan waxaa kaloo naqdiyey muqlata ibnu qaliij mujaladka shanaad laba boqol iyo toddobo falxadiiu idan saxiixun buu markuu cilladiisa ka jawaabay markay ayaga ku garleh waa ka garleeyihin wa maca daalika wax xoojinayaa jiro bukhaari baa la weydiiyey cillada xadiidka duruqdii buu kala rajaxay wuxuuna rajaxay inuu yahay min xadiidi zayd bnu taabit cilal tirmidi alkabiir raqamka boqol iyo sideed xadiidku weydiye ciladiis wuuna oga jawaabay boqol iyo sideed ka muraajace wa kadalika ninkan la yidhaahdo daara qudni ciilkiisana waad ka fiirin kartaa asna duruqdu kala rajaxo sida bukhaari buu yeelay kun hal boqol afartan iyo afar cilalkiisa raqamka kun hal boqol afartan iyo afar wadaadaha xertaan le intaas ayagu ha soo muraajaceeyaan nin kitaabka yaqaano waxaa jira xoogoga yarkii la sheegay dana u tahay wadaadna laqbahiya matnigaa khuseeya marka waxaan rabaa inaan isku ken wada haddaan kari karo haddii la kari wayo inan lasu cudurdaaro warkooba intaas waxaa kaloo muraajicin karaa atatabuc walilzaamaat lidaara qudbi uu ka hadlay xadiidka cilalkiisa boqol iyo lixdan raqamka ah wa taarata mararka qaarkood wuxuu ku akri jiray suura salaat lmaqribka bisuuraة اanfaal fi ragcatayn labada ragcadoodba anfaalna mar buu gelin jiray anfaal iyo dacraaf masuurada yaryarba xadiidkan dambe wاlcilmu cind allah waa shaad riwaayada dambe o nabi maxamed baa salaad maqrib ku tukaday suurat اlanfaal labada ragcoodna u kala gooyey inuusan sugnayn baad moodaa walidaalika ayuu xaafid ibn xajar wuxuu xukumay bishuduudihi sanadan wamatnan waa xadiid shaada buu ihi sanadan wamatnan amaa matnan ruwaaddu waxay wariyeen xadiidka warisa in nabigu salaada maqrib uu ku tukaday suurat اlacraaf anfaal in laga dhigo waa shuduud matni ah ya maxaa idin qoran dabcadaad haysata waa tee dabca aalian haysta aniga kitaab harxad waata wadaad baasmulaya uu qortay kitaabki shekh albani ma wadati ma fahamtee maxaa idin qoran waxa ii qorasa idima dhigno iga daa marka ninkaas warkiisa wadaad asagoo waxshaaadoo gogoostay hawl baad warkiisaad ii wadaa cumar baasmuur kitabkiisa sooma iga daa faahfaahinta xadiidkaas waxaad ugu laabataas ugu laabataa nataa'ij alafkaar fi takhriij axaadiid aladkaar mujalladka koobaad afar boqol konton iyo toddobo waa shaadun sanadan wa matna wa nusrat اlalbaab sidaasuu asaguna sheegay wadaadka mujalladka labaad lix boqol toddobaatan iyo ko muhimmaddu waxaa weeye anfaal ma sugno waxaa sugan acraafun alqira'aةu fi sunati اlmaqrib qur-aanku nabigu ku akrin jiray sunada maqribka wa ama sunaة اlmaqribi albacdiya sunada maqribkaee ka dambaysa salaada maqrib ka dambaysa fakaana yaqra'u fiiha sunada wuxuu ku akhriyi jiray biqul yaa ayuha اlkaafiruun waqul huwa اllahu axad buu ku akhriyi jiray ayb xadiidkani asaguna waa la cidlayaa xadiidkan dambe ee haddaan hayne salaada maqrib sunnadeeda sunada bacdiyada midda qabliyada kama hadlayno inuu nabigu laba racood uu gelin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun iyo suurat ikhlaas waa xadiid daciifa mutaribun cinda alxufaad iyagaana u daynaynaa sidaa darteed alimaamu xaatim araazi wuxuu ku cileeyey iiraab iyo dacfi cilalu ibnihi ka muraajaceeya laba boqol sideean iyo saddex laba boqol sideean iyo saddex waxaa sidaa ku cileeya muslim imaam muslim baa dharka u dhigtay kitaabkiisa atamyiiz safxada laba boqol iyo toddobo daara qudni cilalkiisa mujalladka saddex iyo tobnaad boqol toban iyo shan alimaam abu cabdillahi almarwasi fii mukhtasari qiyaami اleyl safxada toddobaatan iyo saddexaad muslim abu xaatim araazi daara qudni abu cabdillahi اlmarwasi waxay mareen xadiidkaas inuu yahay xadiid daciifa muطarib ah cilooyinka ku sheegeenna jawaab fiican ooma hayno in markaa xadidka u sugnayn baa raajix ah baabu salaati اlcishaa salaada cishaha wuxuu nabigu ku tukan jiray kaana salى اllahu alيه waslm yaqra'u fi rakcatayn اluulayayn labada ragcadood hore wuxuu ku akriyi jiray min wasaط اlmufasali subaxa khamiisa suriisa dhexdhexe fa kaana taarata sumaad cishaha marka ka dheer maqribkee maqribku marna qisaartiisa suuradaha subaxa khamiis kuwa gagaaban kuwa dhexe kuwa dhaadheerba nabigu waa maqrib waa ku tukaday laakiin cishuhu asagu waxaa u badnaa suuradaha dhexea u badnaa waa ka dheeriyaa marka waa salaada soo raacda subaxa soo raacda weeye haddaan laga hadlaynin ragcadda ugu horreysa ee duhurka kaana yaqra'u fi rakcatayn اluulayayn min wasaط اlmufasali labada ragcadood u horaysa salaada cishe subaxa khamiisaad suuradaha dhexdhexe buu ku akhriyi jiray fa kaana taaratan yaqra'u bishamsi wa duxaaha wa ashbaahiha min asuwar iyo suuradaha lamidka washamsi iyo wleyl iyo laa uqsin iyo wlfajri iyo kukaas wa taaratan biida samaau nshaqad buu ku akhriyi jiray wa kaana yasjudu biha waana ku sujuudi jiray ila sujuud tilaawa ay leedahay waidaa quri'a calayhim alqur'aanu laa la marahayo yuu ku sujuudi jiray sujuudtilaaw kadibna wuu soo istaagi wa qara'a mar buu nabigu akhriyey fii safarin socdaal bitiini wazaytuuni fi rakcati اlأulى ragcaddii koowaad buu ku akhriyey wanaha ummadda wuxuu ka reebay can iطaalaةi اlqira'ati fiiha salaada ceshaha in la dheerayo la citaaliyo wadalika arinka reebiduu reebana wuxuu ahaa xiina waktigii sallaa mucaad bnu jabal liasxaabihi mucaad bnu jabal uu tujiyey xertiisii iyo muslimiintii la tukan jiray alcishaa cishihii faطawala calayhim waa ku dheeriyey salaadii faاnsarafa rajul min alansaari shalaad soo marteen wadaadkii sulaym la odhan jiray fa sallaa markaasuu keligii iska tukaday fa ukhbira mucaadun canhu mucaad baa lagu diro lagu jaaday waxaa nin baa salaaddii kaa goostay fa qaala wuxuu ihi innahu munaafiqun warkiisu waa iska cadee munaafiqu wey walamaa balaga dalika arajula munaafiqnimadaa lagu sheegay markuu wadaadkii maqlay dakhala calaa rasuuli rasuulka ilaahay buu u dacwooday faahbarahu bima qaala mucaad wuxuuna u sheegay wuxuu mucaad ku tuuray ku tilmaamay faqaala lahu nabiy nabig wuxuu ku yidhi aturiidu an takuuna fataanan ya mucaadu mucaadum waxaad doonaysaa fitna wade inaad noqoto fitnoole ummadda fitneeyo jamacada ku diro oo khayrka nacsiiya inaad noqoto idaa amamta annaasa dadka adaad imaam u noqoto tujinayso faqra bishamsi waduxaaha wasabix isma rabbika alaclaa waiqra bismi rabbika aladii khalaq wاleyli idaa yagsha fainahu yusalii maxaa nabi allow aad saa u tii nabigu waa cilaynaya xukumkiisi fainahu yusallii waraa'aka waxaa gadaashaada ku tukanaya alkabiiru waayeel wاdaciifu nin taag darona xanuunsan wadulxaaja wadaciifu wadulxaajati mid dan leh nin aan waayeel ahayn xanuunna uusan hayno laakiin ay kodole ku taagan tahay baa jiro meel dheer u socda ama ruux banaanku u taagan yaha ama dameer u xidhan yahay ayb salaaة اleyli salaadihii waxaana ka soo baxnay waajibka qaabku nabigu u tukanhayay xadiidkan intana ka bixin shalayna waanu soo tilmaanay wuxuu cadeeyey hadda mucaadi bnu jabal inahu munaafiqu bu waa munaafiq muxuu ka warramay baainkiisi nin wanaag muujisanhayaa weeye buu ihi xumaanna qarsanhaya nifaaq noocaas hadday saxaaba ilaaqaanna waa nifaaqi akbarka ee gaalnimada ah ninka iimaan buu muujistaa waana hooska gaal bu macaani ku tuuray ninkii alimaam sulaym bn cabdallah ibn maxamed cabdilwahaab baa la weydiiyey xadiidkan iyo axaadiis lamid a ah. wuxuu yidhi ninkii ay ammaaraad iyo calaamad iyo astaamo munaafinima ay kaaga muuqatood ku tuurto dembi lagaaga qorin bal in laga ajirsiyaa laga yaaba baxdi dheer buu leeya qiimo badan ayib kitaabkiisa addalaa'il fatwadiisa ku daabacan iyo awthaq curul iimaan ee laisku daabacay ka muraajaceeye baxda dheer buu leeyahay amaa hadday si laablakacoon aadan qariine iyo calaamad iyo astaan ka muuqata midnaba ruux aysan jirin oo tiraado munaafiq weeye marka adaa dembigeeda iskale marka arki mayse nabi maxamed ale maxaad ninka munaafiq u tiri nabigu ma weydiiye muxuu kala dhaqaasha keliya salaada gaabi u gaabi dadka waayeel baa kugu daba tukan nin xanuunsan baa kugu daba tukan nin dan leh oo xaaj baa kugu daba tukan munaafiq maxaa u tiri xaadib buu tagfiriye cumar lama dhihin maxaad u tagfiri sidaaduba yaa kuu fasax anaaba taagane waa nabi maxamed lii waxyoon haye hawshan culumay u xidhan tahay dawlad baa iska leh qaadi iyo howlaa jira waa sheeke barreyan lagugu khaldin caamadaa lagu khaldaa caamadaa lagu khaldaa muqadimada kitaabka waa idiin soo sheegay caamaygu wuxuu garan hayo e wuu ka fatwoon karaa intaas caamada tahay intaad garanaysa ku habso waxna baro toban jeer ka badanba waxaanku ihi diintaada he rag looma dhiibto soomaali waxay dhahanee ragannimada rag looma dhiibto waxaa ka daran iimaankaada iyo diintaada diinkaa la barto wadaadow weligaa ma laguu teeli diinta ma lagaaga adeego maad ka adeegata adugu oo waxbaratid labaatan soddon sano baad meel ku rukusaysaane ma hore u socotaan idan waxaa taa ka daran aafadii baa badad wadaaddo in la aaminaa adkaatay shaarkii baa wasakhoobay kalsoonidii baa dhuntay caamadii hadda khaatir bilay naga taaganta soo sidaa maaha kii ganacsaday ee xoogo ganacsi baan bilaabi yidhi intuu ammaanaad iyo daymo badan iyo xoolo qaaday yaa khasaara ka dhacay east africa lagu ganacsadaa balaayaaba taagane kukuuyaaba kaaga habsama bangigaad wax dhigataaba iska xidhmi haddaadan khaain ahayn adugu usoo shaqotego ummadda inaad dhacdo ood gabawarto aadaan usoo shaqotegin waktigaabaan ku saacidayninba habrihii singal maadarka ee ah, yurub iyo galbeed xooguu ka soo urursaday aidan sosia agoonta korsanhayaba iyo africa ganacsi wadaada ka bilaabeen waa la yimid kiisna lacagta lagaga dhuftay waadii waa khaa'imiin waa tuugo qabta baa meel walba taagan waa la sulan yahay wadaadda waaweyn aanan kala fogeyn yaan waa kala taliyo waxaan ku yidhi iska daaya ganacsiga ka jooga toban sanaa laga joogaa toban sano waxaa hi ganacsiga iska daaya laba laba xaalo u daaya ganacsiga east africa waba khayr beeleba baraka ma laha waa lagu khasaaraa waa lagu baaba'aa labo soomaali wadaad agteeda kama khaldamo hadaad tiraado sheekho kitaabka waa imse kitab baan ka ganacsaa maalan kitaabka waa imise shan boqol ina wadaadku waa qorya lacage bay ku leeyihin war wadaadku soo lex jeclo ma laha oo haweenay carruur baa u joogta qaraabaa jirta waalid baa fadhiya nafley weeye waxaa dooni buu doonhayaa sheekhu ma shan baa tiri ha adaaba sheekhe boqolla waa kugu dar lix boqol homaa dhahaya isagaaba in la dhaqaaliya u baahan oo xil dhahaya oo ummaddan hortaagan oo masaakiin kusoo jabahayaan oo tasaduqu walaa tabkhaw loo haystaaye dad wadaaddaha inta ku dheggan boqolkiiba siddeetan su-aal diinad ma weydiin hayaane xisaabo kale hoos jira oo adag marka wadaadka isagaaba u baahan niman yaman aan ku arkay baa nimanka fiican yamaniyiintu ninka ayaga wadaadkooda ah maalinku waxbartee sheekh noqdo baabuur iyo guri iyo hanti intuu doonay u beenayaan qaaraankana xataa ka qadan maayaan hadduu reerka ugu xoolo badan yahay qaaraanka tole xataa weydiin maayaan inay wax siiyaan mooyeene wadaado haddee islaam baa kala haaday oo meel cidla igagu umbashay dhihi maayaan markaasay daranyaqaad wadaadahoodu noqdo wax walbay qaban karaan waa sidii ugaska la yeeli jiray marka waxaan oga jeedaa waxaan idhi wadaado waxaad yeelaysaan labadaa arrimood aa u ganacsan waa layga diiday maanta maxaa taagan khatar wey ku marka wuxuu ku aafoobay qadiyadii ganacsigu ku fashilmay kuna waxaa la dhiigga islaamku banaysanhaya ku haliilahaya labadaa qawol baa dhiig ka qulqulahaya abaad ugu leehay marka kii wadaad la odhan jiray ama markaa ha noqdo muxuu ahaa mid jihaada ama mid ganacsada ha noqdee maxaa u yaalla kalsoonidii baa dhuntay shacabku ay qabeen mar haddii dhaawac ku gaadho kii aan ganacsanin qawlaha dhiig aan ka sii daynay iska nool waxay leeyiin muxuu ku noolyahay jaajuus wey hoostaa laga biilaa hawshaan ma badbaadaysa la soco hadda daashaarku kuu cad yahay oodan ganacsina silgalmadarna aadan gabawarin wadaad meel luudaha madaxaadan ku dhufadhin oo iska socot waxaa leeyahay toban sana soddon sano meeshan joogaa oo joogaaye weligiin asagoo ruux baryi lama arag jaajuus wey tuubaa yuhuudda ugu jirtay iyo muxuu ahaaye nimanka si ay dhiida warkaana waan aragna la socdaa maaha kaftan gabagabadu marka soomali maxay go-aan qaadatay isu geeya culamada in la galo warkiinu waa intaad ma tahay mise maaha nin walba cudurdaar baad ku gelaysaan hal diidan baa leegeeda ku rigata ma weydo wadaadka waxaan xaq ahayn in lagu dura ma banaano xanafiyina waxay gaadhsiiyeen wadaadaha ruuxa iska dura wuu gaaloobahayaa lanna aacnu fiihim wa acnu fi haricay dheheen waman acana الhariicata acana الrasuul waman acana الrasuula acana fi اllaah ilaahay ninku durana waa gaalkiisa waaweyn bay yidhahdeen khatar wey ha laga fiirsado nin jeclaysiga iyo in adeernimada iyo ree hebelba waxyeele iyo wadaadaha yaan loo durin ama ku fikir noqda ama kala fikir noqda e wix xaqa ood ku aragto oo amaariya astaan cada wax lagaga sheegi karaa iyadoo loo jeedo weliba nasiixa diineed iyo ummadda ha badbaado oo aysan ahayn nin ka aargooso carabka ku dhaansa aysan ahayn intaa waad fahanteen baan u malay baabu salaaة اleyl wakaana sal ه alay slam rubama jahra biاlqira'aةi fiiha waxaa laga yaabaa nabigu uu la jahro salaatuleilku qur-aanka uu la jahro warubama asara inuu siraystana waa laga yaaba xadiidka caaisha ku yimid oo hishaam uu weydiye ibn caamir oo idhi waxaan rabaa salaatuleilkii nabi maxamed qaabka u tukay inaad ii sheegto qur jiray mise waa la jahri jiray waxaa tihi kolla kor buu udhigi jiray hoos yuqasiru qira'ata fiiha taaratan mar buu gaabin oo uusan dheeraynin qur-aanka u akhrinhayo wa yutiiluha marna waa dheerayn jiray wa yubaaliqu waa ku dheeran jiray ku dheeraan jiray cafwan ku xil dheeraan jiray fii iطaalatiha axyaanan ukhraa marar kalena wuu ku xil dheeraan jiray xataa qaala cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala sallaytu maca الnabiy nabi maxamed baan la tuka sal slm laylatan habeen falam yazal muusan ka zuulin qaa'iman taagan yahay xataa hamamtu ilaan doonay buu idhi biamrin suuin arrin xun biamri saw-inna waa la yidhaahdaa arrin xun ilaan damcya buu hi qiila waxaa li wamaa hamamta maxaa damaaciday qaala wuxuu uhi hamamtu waxaan doonay an aqcuda inaan fadhiisto wa adara الnabiya nabigana aan ka tago asagoo qur-aankiisa haddii nabigu baqaru bilaabay aalicimru bilaabay nusuu bilaabay markaas cabdullahi waa daali khayr jecel bu ahay nabi maxamed aayaddii naar lagaga hadlay ilahay ka magangeli meesha janna lagu soo sheego ilaahay weydiisani meesha subxaanallah iyo taxmiid layimad ilaahay ku xamdino subxaanalaysani waa haw adag carabiyada waxaa la yidhahdaa aqcuda waxaa ka fiican an ajlisa qolyaha waxqodqoda waxay leeyihin qucuudkiiyo juluusku waa kala duwan yahay markaad taagni ka fadhiisanayso jalasaa la yidhahdaa marka adoo dhacdida ama jiifa aad soo kodoloobsan ama ad soo gunduruxsanna maxaa lahahdaa qacda alqucuudu waa min alirtijaac eh, inaad jiif ka soo kacdood fadhiisato qucuud baa lahahdaa inaad adoo taagan soo dhacdan ood fadhiisata maaa lahahdaa juluus waxaa fiicnayd bay leeyihiin in la yidhaahdo hamamtu waxaan doona an ajlisa ila wuu taagan cabdullaahi ma fadhiyiine ma jiifin baan ujeedaa lakin waa dhi karta waa riwaaya bilmacna taabiciintu iyo ragga saxaabadu isku afma saxabadu niman caraba oo fusaxa oo saliiqiin ay ahaayeen oo ereyga nebi maxamed waxbaan ka bedelayn hadday bedelaan erey la macnaha ku fadhiisanayay laakiin acaajim iyo carabba waa wariyeen tasarufu ruwaad baa iska jira oo haddana waxay dhaheen sida badan baa sidaa ee waa la isdaba marin karaa waxbaan noo qodqodine adoo taagan baa aan aqcuda dhihi kartaa bay dhihin kamaa taquulu an ajlisa ee aan haalibkaa ah in la kala duwo juluuska iyo qucuudka وقال xudayفة wuxuu yidhi iبن يman صalaytu mعa النبي صل sلم ذاaتa laylatin baan la tukaday فاftataxa الbaqرaةu bilaabay faqultu waxaan is fii nafsi wey yarkacu cinda الmئة boqol aayad waa xaafid aayaddu garan suuraddu boqol ba markuu nabigu gaaru tukan jir kara rukuuc baan islaama uma maضى nabigu waa socday ma rukuucin faqultu waxaan idhi is idhi wey fii nafsi yusalii biha fii rakcatayn baqaruu dhammaynoo laba ragcood buu kala goyn doonaa famada nabigu waa waday baqaruu dhameeyey socay faqultu waxaan is idhi yarkacu biha ayaduu ku rukuuci doonaa baan isidhi buuri yani ragcadda hal ragcad buu gelin baan isidhi buuri marka waxaan islahaa nus nus buu ka dhigo ta hore buu nus ka akhriyo ta dambana nus buu gelin doonaa baqar oo dhan buu dhammeeyey markuu dhammeeye waxaan isidhi hadduu rukuucahaya kaba dhaqaaq uma اftataxa الnisaءa suuraة الnisa buu bilaabay faqara'aha uma اftataxa aali cimraan buu nabigu bilaabay faqara'aha waa dhameeyey yaqra'u mutarasilan asagoo kaadsiiyoon yaqra wuxuu akhrinhaya xaala kownihi mutarasilan uu tartiibsanayo wey tartiib buu u socdaa ma dilaandilinayo ma dareerinayo tarasulkii baa laguu fasiray maxaa laguu fasiray idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabaxa hadduu nabigu soo maro aayad ilaahay lagu nasahayo subxaan iyo tasbiix ay ku jirto sabaxa subxaan allahi buu dhihi subxaana rabbi alacla oo kale waidaa mara bisu'aalin aayad su-aal leh oo addoon hore ilahay wax ku weydiistay ama ilaahay weydiista uu le wdaa saalak ah kale sa'ala ilahay buu khayr weydiisan wa idaa mara hadduu soo maro bitacawudin wax alla laga magan galo ay makaanu tacawud way noqon kartaa ama min mutacawadin shayda ilahay laga magan galo tacawada ilahay u magan galahayaa uma rakaca markaasuu rukuuca waa ragcad waaxida baqaro iyo nisaa iyo aali cimraan meeqa jus ba isku yihi dhan iyo nus wey waa subax iyo mxuu ahaa sabti oo dhan mise jumca laga soo bilaabi jiray sabci jumco oo dhan iyo nus weeye marka waxaa weeye hawl sahlan ma aha nisa o dhan buu dhameey nabg sal slam waa wax ku dha mxuu ahaaye subax iyo jus san jus ma aha taqriib ah. wa qara'a laylatan habeen nabigu akhriyey wahuwa wajicun asagoo xanuunsan buu akriya sabca iwaala toddobada dhaadheer buu akhriyay taraaba ka dartayba haddi xadiiku qisuu lahaayo saxaabadii baa nabi maxamed habeenka soo aroor soo booqday markaasay wejigiisa xanuun ka dareen nabi maxamed waa xanuunsanta wejigeeda ka muuqda iyo laxaw baa kaa xalay seed ku bariday wuxuu hi iyadoo sidaa tahay bixamdillaah toddobadii dhaadheereed baa maxalay akhriyay waana saa xanuunsan maxaad markaa sheegaysaa sidaasuu xadiiku ku yimid lakin xadiis anas baa laga wariyaa sanadkiisa cinda alxaakim sheekh wuxuu u tiirinayaa xadiidkaasi yuu u tiirshay xaakim iyo abu yacla ibnu khusaymena waa ku jira xadiidku sanadkooda saddexdoodaba abu yacla xaakim ibnu khusayma sanadkooda waxaa ku jira muamal ibnu ismaaciil acadawi muamal ismaaciil acadawi ninkaana waa nin daciif ah bukhaarina munkaru xadiid buu gaadhsiiyey marwasina wuxuu hi fi kitaabi tacliim qadr الsalaa laa yajuuzu اlاxtijaaju bi cinda ahli اxadiid waa fogey sidaa darteed sheekhu sifa kitaabkiisa silsilada silsilatu axaadiis daciifa ee saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo shan wuxuu codsaday xadiidka in laga saaro sifat salaat nebi xadiidka in laga saaro ninkii haysta buu ihi sifatka haysta nusko uu xadiidkan ku qoran yahay ha gooyo waxaa ii caddaaday inuu daciif yahay waagi horena waan ku khaldamay ha laga saaro marka iska ogaada mida ayada sidaasuu sheekhu yidhi sidaas ayuu sheekhu yidhi laakiin waxaa muuqanaysa inuu sheekhu yidhi silsilada markuu takriijinay wuu adika halkaa dariiq baan helay mutaabaco iyo shaahidna ooma helin wax mutaabaca wax shaahida ooma helin bixamdillaahi xadiidku wuu sugan yahay ninka la yidhaha ismaaciil xadiidka wuxuu ka wariyaa can sulaymaan mugiira almakhzuumi can haabit bn aslama albunaani can anas bni maalikin alimaam ibnu sacd fi الطabaqaat xadiidkuu wariyaa wuxuuna ka wariyaa min xadiiثi abi usama xadaثana abu usama xamaad bn usama xadaثana sulaymaan mugiiraة اlmakhzuumi xadaثna haabit bn aslm اlbunani can anasi ana rasul اlah sal slm qarأa laylaة wahuwa wajcun asabc طiwaal sanadkaas ibnu sacd fi طabaqaat maxaa ku jira muamar ibnu ismaaciil waxaa mutaabaceeyey abu usama xamaad bin usama can sulaymaan اlmugiirat sanadkaa sheekhu hadduu heli lahaa ma barbareen xadiidku inuu sugan yahay aniguna hadda cilo kaloo lagu cileeya ma hayo oon ka ahayn sanadka waxaa ku jira muamin ibn ismaaciil walam yutaabac idan mutaabaca صaxiixa ah ama markay u yar tahay xasana ah baa la hayaa cinda ibn sacd fi الطabaqaat bisanad xadaثana abu usama ثana sulaymaan mugiira can haab bn aslm albunani can anasin wa sanadu xasan aw صaxiix xadidku marka waa sugan yahay in laga saaro waa ijtihaad alimaam shaafici sooma dhihin aqwaasha hore layma tiirin karo fuqahaa shaaficiya aqwaasha hore qaybo kamid ay yadaa ka raajaxsan tii dambe wadaadku waa ijtihaaday waxaa u muuqatay in marka xadiidku daciif yahay laakin waqad yadharu ligayrihi annahu kaana musiiban fii taصxiixi fi اlmarati اlأulى ayib amaa haddii la fiiriyo maanu ismaaciil oon wax kaa lagu darin in la saxiixiyo waa khalad ka noqoshadaa saxa laakiin haddii la helay mutaabaco waa in kor loo dhigo ayib wa kaana axyaana wuxuu yaqra'u fii kulli ragcatin bisuuratin minha mararka qaarkoodna yaqra'u fii kulli ragca ragcad walba wuxuu ku akhri salaatuleilka bisuuratin minha suurad qur-aan ka tirsan buu gelin jiray ama bisuuratin minha min asabci iwaal saasaana ku roor wayna dhacday mararka qaarkood inuu nabigu baqaro suurad geliyo oo alicimraan ragcad geliyo oo anisa ragcad geliyo wamaa culima lama ogaanin annahu subanuu qara'a alqur'aana inuu akhriyay kullahu dhammaantii fii leylatin qad qur-aanka habeen inuu khatimay nabiga lama hayo bal inahu lam yarda raalli nabigu kama noqonin licabdilaahi bni camr bni caas xiina qaala lahu markuu ku yidhi in qur la khatimay hal habeen nabigu cabdullahi bn camr buu ka diidayba iqra'u lqur'aana fii kulli shahr habeen bishiiba hal mar qur-aanka khatin oo jusjus u akhri weeye qaala wuxuu qultu innii ajidu quwa nabi allow awood baan helhayaao nashaad iyo dhalinyaraan ah qaala faqra'u fii cishriina layla labaatan habeen ku akhri labaatan habeen ku dhammee qultu innii ajidu quwa qaala faqra'hu fii sabcin toddoba ku dhammee walaa tazid calaa daalik hana ka kordhini intaas uma rakhasa lahu wuxuu u ruksayey markuu dayn waayo waad dheeraaye an yaqra'ahu fii khamsin shan ber inuu ku khatimo uma rakasa lahu marka dambe u ruqsayey markuu hari waaye maharuu ku noqday an yaqra'ahu fiihi talaaa saddex ber inuu ku gebagabeeyo qur-aanka ku khatimo oo maalinka iyo habeenka isku akriyo toban juz laakiin nabigu markaa saddexdaa uu dhaafi waaye wanahaahu wuxuu ka reebay nabigu an yaqra'ahu fii aqala min dalika saddex beri wax ka yar inuu ku khatimo waa ka reebay wa callala dalika arrinkaa nabigu wuxuu ku sababeeyey oo sabab oga dhigay diidada fii qowlihi lahu uu ku yidhi man qara'a alqur'aana fii aqala min alaain lam yafqahu qur-aanka ninku ku akriya saddex wax ka yar muusa fahmin waa qur-aan la dareeriyey oo la lagooyey oo la dilaandiliyey oo neefta neefta lagu jiiday oo aad mood muxuu ahaayey wadaad wax tahliilinaya oo kale sidiis wax loo akrinayo alimaam abu isxaaq ashaatili iyo rag badan oo culamo ah way ka murmaan qadiyaddan waxay leeyihin xukumkaani waa xukum mucallal ah ma aha xukum tacabudi ah bimacnaa nabigu wuxuu ka baqahayey khayrkaa uu bilaabay inuu wadi waayo hadhow markuu waayena uu dhaqaajin waayo futuur uu yimaado haddiise ninku ishubay dhaheen oo u ka sii qaadi oo uu sii karaarqaad uu laba kaclayn oo dib u curan inuu gaabiyo iska badaaye wuu wadi karaa maalin buu ku dhammayn karaa bay yidhahdeen walidaalika jamaaca min asalaf oo taabiciin iyo saxaababa laba beri waa ku dhammayn jireen saddex beri bay ku dhammayn jireen maalin bay ku khatami jireen cumaan baa kamid ibnu zubayr baa kamid jamaca min asaxaaba nahyigana way ogaayeen waxaa laisku hayaa nuxurka nahyigu ma la cilaynoo ma la sababayn oo xikmadiisibaa la qoraansan mise naskaa lagu dhegay sida daahiriye xarfi ah in naska lagu dhagaa roon laakiin nimana cilladay qoraansadeen labadaa macnaha la kala fiirinaya wa fii lafdin waxaa ku yimid laa yafqahu ma fahmo qur-aanka man qara'a ruuxuu ku akhriya fii aqala min alaain saddex wax ka yar daaye uma fii qowlii buu sababka ka dhigay lahu uu ku yidhi saxaabiga uu u yidhi faina likulli caabidin nin walbo ilaahay caabudo waxaa u sugnaaday shiratan firfircooni iyo nashaad falfalaxsani wey marka hore ku cusub khayrka iyo fahmadu waa saasaad ukacaysaa waa isleefaysaa walikulli shiratin firfircooni walbaba iyo nashaad walbaba atratan baa u ahaaday ama atratun walikuli shiratin atra atratun noogid iyo daalid waad habsoomi waa daali waa tiro dhigi marna waa xawli baad ku kici marna waa tiro dhigaysaa toban sano ka hor saad hayda maanta in baa laga yaaba nin walba dib baa isu fiiri fa imaa ilaa sunnati ruuxu inuu sunna u daalo marka hore waxaad kacaysay meel koraad maraysa waad soo daashay waad tiro dhigtay tiro dhiggaad haddaad sunnaun kusoo fadhiisato وإma إلىa بidcة ama bidco inuu ruux ku dhaco waana sida u badan dadku inay bidc ku dhacaan nin baa khayrka ku fiicnaa waxbixista ku fiicnaa salaadaha ku fiicnaa wax walba ku fiicna markuu meesha ka hoos dhigo wabciyaal suuqooka kaba cad buu noqon hayaa isagoo salaalka dheerayso dhiiqada jiida gabadh xijaab daraacayna jiidaysa oo wax walba aafabo isbedelay oo kukuuyo asaga adan kala garanayn baad ku soo baxayso salaadii ka tagahaya oo salaanti assalaamu calaykum kugu haya war carabeed baad ii haysaa warkacad mxuu ahaa marka faima ilaa sunati waima ilaa bidca faman kaanad ninkay ahaato fatratu noogidiisu daalidiisu iyo dibdhiciisu usoo dibdhaca ilaa sunatin sunno kusoo habsada faqad ihtada ayib qur-aanka maalin walbaad khatimi jirta matra nashaad baa kugu jiray waagd maaa kusoo urursatay inaad saddex bere ku khatimta maa kusoo fadhiisatay sunnaad kusoo degtay qur-aankii baad ka tagtayra bidcaad aadday bidca aan loo baahnayn baad aadday man kaanat fatratu ilaa ayri dalika faqad halak man kaanad ninkay noqoto fatratu noogidiisi iyo habsoomki soo habsoo soo daalay ee uu tiro dhigay ilaa hayri daalika meelaan sunna ka ahayn faqad halaka waa halaagsamay walidaalika sidaa darteed buu kaana subanuhu ahaa laa yaqra'u lqur'aana qur'aanka midaan ku dhammaynin fii aqala min alaain saddex wax ka yar maanta intaa haynoo joogo wallaahu aclam